soo baxay camal uu yahay oo falka xubnaha ka dhacana camal uu yahay intuba ay iimaan iyo diin tahay in la kala qaadana aysan bannaanayn buu sheekhu ka soo hadlay fa kullu hada aladii ta'awalna waxaanu fasirneen dhammaan buuhi ama aan laqbaynay bimacnaa aynu ta'awushay istadalla buu ujeedaa fa kullu hada aladii ta'awalna waxaanu daliishanay aan waliba ku xambaarnay maxmalkii u maqhraati ka cahayey ahlu sunna waljamaaca innamaa huwa calaa daahiri اlqur'an qur ilaahay daarkiisa siduu sheegay weeye iyo wamaa sheegay wajadna aanu helay ahla alcilmi dadka cilmiga ee saaxiibka ah yata'awaluunaha iyagoo ku fasirahaya oo ku ta'awushanaya macnahaas ay mareen baan annaguna marraybu wallaahu ilaahay baana aclam ogaal badan bima araada wuxuu aayadaha oola jeedo ilaa laakiin anna haadaa waxa aan soo sheegay anugu in qowlka la odhan camal oo ficilka la dhihi camal oo ictiqaadka la odhan camal huwa almustafiid waa midka baahay ee ballaadhay ku badan weeye fii kalaami alcarab lisaanka carbeed luqada carbeed hayrulmadfuuci weliba aan la diidi karin oon la dafcin karin fa tasmiyatm min tasmiyatihim inay taan u malaynhaya oo meesha fa'da min tahay waalcilmu cind allah shayga marka mustafiidka ah ee hayru madfuuca muxuu yahay min tasmiyatihim kalaama camalan hadalka iyo kalaamka iyo weedha kaa soo baxday bay carabi ku magacowdaa camal camal tidhaahdaa min daalika kaasi waxaa ka an yuqaala in la yidhaahdo laqad camila fulaanu lyowma hebel maanta wuxuu qabtoo sameeyey camalan kaiiran camal badan goormaasaa la odhan idaa nataqa markuu ku hadlo bixaqin xaq ku hadlo oo aqaama uu toosiyo ashadaata makhaatigana uu toosiiyo wanaxw haada ama waa naxwi haada inta waad odhan karta ama wax lamida uu la yimaado ruux baa maantao dhan si fiican u hadlaya hadalka toosinaya makhraati looga baahnaabuu si fiican u caddaynaya carabka hadalka ku dhejinaya hawshiibuu kala dhigdhigahayaa waxaa la odhanaya habal maanta wuxuu qabtay arrin weyn meel fiican buuna ka soo baxay qowlkiisii iyo hadalkiisii waxaa laga cabirahayaa camal wakadalika waxaa la ah in asmaca hadduu maqashiyo rajulun saaxibahu makruha ninbaa wuxuu maqashiyey saaxiibkii wuxuu ka hoosanayo hadal xun baad ku tiri waad aflagaadaysay ama waad cayday waxbaad ka sheegtay qiila waxaa la odhan qad camila bihi wuxuu ku sameeyey alfaaqirata dhabarjabiso yani musiibada ruuxu kugu sameeye ceeb weyn oo aan kaa hadhayni markuu ruux kuu geysto ayaa faaqira la yidhahdaa ayib qad camila bihi wuxuu ku sameeyey alfaaqira lafajabisuu ku sameeyey ceeb lafajabina ama dacaayad ama cambaarayn lafajabina ama dhabarjabin ayuu ku dhuftay wa facala bihi wuxuu ku sameeyey alafaacila waxyaaba xunxun buu ku sameeyey yacni hadalkii iyo jaa'ifadii aflagaadadii iyo afaaciil iyo ficil iyo camila bihi laga cabirahaya iyo wanaxwihi min alqowl ama wanaxwuhu min alqowl iyo wixii weedha markaa la ah hadal xun bayuusan noqonine fasamawhu waxay ku magacaabeen intaasba camalan bay ku magacaabeen wa huwa lam yusidhu cala almantiqi wahuwa lam yusidhu ama lam yazidhu asagoon ka kordhinin hadalkiisii iyo waxtarkiisii cala almantiq hadal weeya afbu ku gaabsaday markaasaa camila bihi alfaaqira iyo facala bihi alafaaciil iyo ayaa la odhanaya wa minhu waxaa ka mid ah in hadalka iyo qowlka camal laga cabiro alxadiiu alma'huur xadiidkii la soo tabiyey almanquul bay ka dhigantahay dami alma'huur man cadda kalaamahu hadalkiisa ruuxa ku tiriya min camalihi camalkiisa ka soo qaaday hadalkaadu in la xisaabi ou camalkaadi oo uu yahay oo meel kuugu dhegay ninka ku xisaabtama qalla ilaa fii ma yanfacu wax dheefiyo wax taraba mooye sheekhu wuxuu hi aarkaani lam aqif calayhi sawaabku waana xadiid dawiilah isagoo marfuucana waa yimaadaa isagoo maqtuucana waa yimaadaa waa juزء min xadiiثi طawiili akhraja ibn xibbaan kadalika wuxuu ku wariyaa fi الثiqaat mujaladka labaad safxada ah abu nucaym fi اlxilya mujaladka koobaad ilaa min ariiqin fiihi matruuk ariiq waxaa lagu wariyaa nin matruuqa uu ku jiro bayhaqi ayaa wariya fi sunan اlkubraa ibnu sunni fii camali اlyowmi wاlleyla abu nucaym fi اlxilya ibnu cadiyi fi اlkaamil bisanadin fiihi dacf waxaa kaloo waa la wariya isagoo mucdala can cumar ibni cabdilcasiis marka xadiidku laba ariiq ba isagoo marfuuca ku yimaada midna waa nin matruuka ku jira midna nin daciif oo iska sahlan baa ku jira marka raggaasana soo saraa idiin sheegay man cadda kalaamahu ruuxii hadalkiisa ku tiriya min camalihi ka soo qaada qalla kalaamuhu hadalkiisaa yaraada ilaa fii ma yanfacu fawajadnaa waxaanu helay buu sheekhu yidhi bimacnaa xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif laakiin masaadirtii lagu soo saaray un baan rabaa inaad idiin sheego maadaama sheekhu yidhi lam aqif calayhi wa aglabu danni annahu mawquuf dannigaana sax ma aha sida saxdaa waa inuu marfuuc yahay inuu marfuuc yahay weye laba ariiqoo marfuuca iyo hal ariiqoo mucdalo oo cumar cabdilcasiis ah unbaa jira <clears throat> fawajadnaa waxaanu hela buu sheekhu ta'wiil qur'aani qur'aanka ta'wiilkiisi iyo tafsiirkiisi yacni wuxuu tusaya ta'wiil wuxuu inta badan ka cabiraa imaamku ilaa kitaabka nihaysa waan arki doonaa dilaalada dilaalat اlkitaab dilaalat اlaaya dilaalat اlxadiid buu ta'wiil ka cabirahaya ayib maxaa yeele aayadda markaad fahanto oo macnaheedu caddaado macnaheedu meeshuu ku biyo shubanaya xukumka u dambeeya ayuu wuxuu ka cabiray ta'wiil marka waa bimacna alcaaqiba walma'aal buu u jeedaa fawajadnaa waxaanu hay ta'wiil alqur'aani ay dalaalat alqur'aan wa aahaara الnabiyi nabi maxamed aahaartii sal ly slam iyo wamaa shaygii madad ay ku tagtay calayhi alculamaau culummadii salafka iyo wasixata annadari iyo qiyaaska wanaagsan qiyaaska fayow annadar huna alqiyaas buu uga jeeda qiyaaskii caqliga ahaa ee uu ka soo hadlay sheekhu tashbiih hada fi الtashbiihi wالnadari waa kii shalay soo yidhi afartaa daliil طariiqu salaf الsaalix aahaaru الnabiy sal lay slam dalaalat اlqur'an iyo sixaة الnadar kullahaa dhammaanteed tusadiqu waxay rumayn ahla sunnati bay u maqhraati kacaysaa fi اliimaan ay fii masalaة اliimaan madhabka ahlu sunna fi اliimaan bay intuba u maqhraati kacaysaa buu sheekhu yidhi fayabqa wuxuu baaqi noqon alqowl اlaakharu qowlka kale murji'aة اlfuqahaa wuxuu noqon hayaa bilaa musadiqin buu u jeedaa meel cidla kusoo hadhay meeshaasu ku habsoomi oo fadhiisan way qowlka kale idan kitaabku iyo sunnadu iyo aqwaalu ahlicilmi min asalaf iyo sixatu alqiyaasi waannadar waxay u maraatikacahayaan madhabka ay ku tageen asalafu saalix fii masalati aliimaan fa ayu shayin yutabacu bacda hadihi alxujaj alarbaci wuxuu ihi fa ayu shayin sheegay baa yutabacu la raaci buhi bacda hadi alxujaj xujooyinkan kadib alarbaci afarta afartaa xujeen kuu sheegay kadib oo kitaabkii sunnadii madhab ahli اlcilmi <clears throat> iyo qiyaaskii afartaa meesha isku raaceen iyo xujada ay uga caddeeyaan kadib maxaad sugaysaaba kuuri waqad yalzamu ahla hada ra'yi waxaa laga yaabaa inuu laazimo oo uu qabto dadka ra'yigan mara ee iimaanku waa qowlun faqad camalkuna iimaanka kama tirsano oo minman duulkii ka mida yadaci sheegay ana almutakalima biliimaani iimaanka ruuxa ku hadlay bimacnaa ruuxa ashahaatay mustakmilun lahu iimaanka inuu dhammaystay nimanka qaba min atabicati daalaca ama eedaynta waxaa raacaya maa shay huwa ashaduba ka daran mima dakarnaa waxaynu soo sheegnay oo muxuu sheekhu soo sheegay in kitaabka iyo sunnada iyo aqwaalu ahlilcilmi iyo qiyaasku aysan u makhraati kacaynin madhabka murja'at اlfuqahaa oo ay u makhraati kacayaan salaf saalix waa eed culus mid ka daran ba haddana qaban buu nimankan taas eeddaa inaad qowlkadii bilaa daliil uu noqdo waxaa ka daran inuu kufri ku laasimo inaad la timaaddo qowl iyo madhab iyo aragti bilaa daliil ah waxay ka roon tahay oy dhaantaa inaad la timaaddo qowl yalzama minhu alkufr watakfiir marka saasuu sheeku ka hadlaya waqad yalzamu ahla hada الra'yi miman yadaci ana almutakalima biاliimaani mustakmilun lahu min aلtabicati dalaca wey ama eedaynta ama dabagalka ma huwa ashaddu mima dakarna shay ka daran waxaynu soo sheeg wadalika arrinkaana wuxuu ku jira tabicada meesha ka imanayso fii ma qasa calayna ama fii ma qusa calayna shaygana looga qisayo oo ah min naba ibliisa ibliis khabarkiisi iyo qisadiisi fi sujuudi liaadama ku saabsanayd aadam in loo sujuudo fainahu qaala ilaahay subxaana wa tacala wuxuu markuu qadiyadda ka hadlayay ilaa ibliisa istakbara wa kaana min alkaafiriin ibliis oo asagu isla weynaado wax ismooday mooye kadibna ka mid noqday kuwa ilaahay kaafiran buu ka dhigay biاlstikbaar biاlistikbaar ilahay gaal buu ka dhigay bisabab اlistikbaar laa bisabab اljaxdi walaa bisabab الtakdiib takdiib beenin uu beeniyey xagga afka ah ama jaxdi agga qalbigaan rabaa cafwan takdiib xagga qalbiga ah ama jaxdi xagga lisaanka midna muusan samayn laakiin waa itibaac baa laga waayey inqiyaad baa laga waayey qabuul iyo hogaansan baa laga waayey wahwa ibliis kaafir buu ilaahay ka dhigay bilistikbaar wahwa muqirun asagoo qirsan bihi billaahi subxaana wa tacaala hayru jaaxidin low rabbi aan dafirsanayn alaa tasmac miyadan maqlayn rabbi inuusan dafirin ibliis khalaqtanii min naarin aniga naar baad iga abuurtay wa khalaqtahu aadaman waxaad ka abuurtay min diinin dhoobo iyo caro wa qowlahum yaadan maqlayni u ya rabbi maa aqwaytani ilaahu dhumintaadi dhumansay baan biniaadamka iyo dadkan iga fadishayba aan meel la marahaya yacni rabbi buu leeyahay ilaahay buu ictiraafay waa muqir khalaqtanii min naarin alkhalq waliijaad buu ictiraafahaya bal wuxuu ictiraafaya alqadar idan qadarkii maraatibtiisa afarta ahaa midda u darayd buu sugahaya midda u ee lagu baaba lagu kala baxay khawaarij cafan muctasiliya ay ku kala tageen iyo qadariya iyo salafku yuu ta koobaad iyadoo iska dhibyarto waa maxay khalqu afcaali cibaad iyo mxuu ahaayey eh, khalqullahi lilkhalaa'iq wuu salim rabbi eh, khalaqtanii min naarin wa khalaqtahum min tiin wuxuu qirsan yahay ilaahay maa axad kale usan waxba abuurin aadam iyo asaguna oo ilaahay abuuray haddana ikhwaaga iyo idlaalka iyo hidaayada iyo muxuu ahaayey tawfiiqa kulli rabbi inuu leeyahay ayuu rabbi ma akhwaytanin yacnii masalatu alkhiwaaya walhidaayana waa meeshay bay ku fashilmeen qadariyo ee u dareen lagu kala tegey marka xataa qadariya isaga caqiido dhaama wamaca dalika ibliis waa la takfiiriyo waxaa la yidhi ilaa ibliis istakbara wa kaana min alkaafiriin sheekh wuxuu uhi fahaada ibliis alana hadda muqirun wuxuu qirsanaya biana allaha rabbuhu rabbahu baa ii dhigan ma aqaana wuxuu sheekhu u kordhabay biana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbuhu inuu yahay buu qirsan yahay wa ahbata alqadara weliba qadarkii buu sugay aydan ku noqonaya fii qowlihi tacaala buu ku sugay akhwaytani ama fii qowlihi asaga hadalkiisa laga xikaayooday akhwaytani dhumintaaday dhumisay waqad ta'awala bacduhum yacni aayadahaas way cad yihiin weeye ruuxa asagoo muqir oon jaaxid ahayn oon mukadib ahayn inuu ku gaaloobi bitarki اlinqiyaad bitarki اlinqiyaad bitarki اlinqiyaad ruux hadduu ku gaaloobay qaacida hadda koraan idiin sheegay nimankiini reer minhajlay baa meesha ku jirta maa kaana tarkuhu kufran faitiyaanuhu iimaan qaacidada weeye ibliis wuxuu ku gaaloobay bitarkihe alinqiyaad bitarki اlinqiyaadi wاlitibaaci wاlkhuduuc sankuu taagay inqiyaadka iyo khuduucana iyo itibaacuna waa maxay waa min aliimaan istikbaarku hadduu kufri noqday didkiisu muxuu noqon hayaa iimaan qaacidadii bay ku socotaa sheekhu kuu tilmaamahayaa markaas ooma baahno kamaa fi usul ku asagaa usuuli ah muasisiinta ku jira ayib qolyaha waxay dhaca inay ka jawaabaan xujada xujada xujo dhib culus weeyo oo markaasi naqaska ruuxa ku dhajinaysa niman baa waxay daceen marka inay qoorsagaarada lala dhigay ka baxsadaan bay damceen waxayna yidhaahdeen waqad ta'awala bacduhum barkood waxay ku andacoodeen taawiil lama ekan oo kale andacood baa la yidhahdaa waxay ku andacoodeen qawlahu tacaala wa kaana min alkaafiriin bay ku dhegeen wa kaana waxay dhaheen waa ficil maadi ah weeye wa kaana weligiiba hadda ka horba gaal buu soo ah ibliis ee hadda ma gaaloobin wa kaana ibliis wuxuu ahaa min alkaafiriin annahu kaana kaafiran qabla dalikay dheh ilaa ibliisa istakbara wa kaana min alkaafiriin waxay dheh istikbaarka ma uusan ku gaaloobine horaanba gaal buu ahaa ayib qaacido kale ayadna meeshu ku jirto muhiima jiddan alxukmu اlmutajadid yudaafu lilamri اlmutajadid hada fi اlusuul hadday dhacdo dhacdo ama xugum yimaado sababkii u dambeeyey baa loo tiiriya weligaa iska ilaali ayib sababkii u dambeeyey baa loo tiiriya waxaan watay maalan dhalo fiican iyo bakeeri fiican baa haysoo nabad qaba markaasaa yaad dhagax ku dhufatay ama ulbaad ku dhufatay ama adoo idkuba yaad ku istaagtay saacado kadib daqiido kadib baan dilaac bakeeriga ku aragnay ninka adaa bakeeri ii jabi ii dandhow buu ku yidhi xadiif maaha bakeer waxaa dhici karta saakaba inuu jabnaa isagoo jaban ba aad wadatay maxaan leenahay markaas almru اlmutajadid aw alxukmu اlmutajadid yudaafu lisababi اlmutajadid sababka soo cusboonaaday ayaa markaasi loo tiiriyaa maxaa yeele dhacdo walba iyo xugum walba laabudda lahu min sababin wa cila cinda ahli اlcilm xugum walba iyo dhacdo walba waa inay sabab yeelato idan sabab muhmala iyo mid majhuula iyo mid mala'awaala intaad xukumka ku xidhi lahaydaad u xawili lahayd sababku waxaa weeye sababka u sokeeyey u dambeeyey ee muuqda inaad ku dhejiso xadiidkii zayd ibnu haabit fi saxiixayn waad garanaysaa ee ku yimid fii tafsiiri qowlihi tacaala famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah idan dagaalkii uxud markay saddex boqoloo munaafiqiina ay ka laabteen saxaabadii baa isqabtay waxay dhh nimankan maanta nabowd faruuray ee midnimadii ummadda dhantaalay ee balaayada dhigay ee na dhabar jebiyey inteennan kufaaru qurayshba fooda gelaynin ayaga aanu layno way gaaloobeene qole waxay dhaheen waa muslimiin un cabsaday oo xoogow balaaya ku dhacday maxaynu ka rabnaa aayaddu marka canaan bay ku soo degtay yay u makhraati kacaysa cinda ahli tafsiir almuxaqiqiin waxay u makhraati kacday firqadii tiri aynu layno famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum bimaa kasabuu jumlada dambe ee aayadda waxay ku tusaysaa in loo makhraati kacayo daa'ifadii tiri nimanka aynu layno oo geedka lagu dumeeyey qolihii ha la daaya muslimiin weeye wadaaddaha waxay dheen famaa lakum fi lmunaafiqiin aladiina kaanuu min qabli munaafiqiin hore weeye waxaa le waa nifaaq mutajadid ah bisabi ghaswati uxud lianna alxukma almutajadida xukmun binifaaq weeye hunaa famaa lakum fi lmunaafiq waa xukmun binifaaq ma waxaanu u tiraynaa nifaaq horreeye oo saabiqa ah, mise midkan taagan oo qoyan ee dhibcahaya midkanaa lagu dhejin waa qaacido usuuliya ku anfici meelo badan alxukmu almutajadidu yudaafu ila asababi almutajadid ilahi wuxuu idhi ilaa ibliisa stakbara wa kaana min alkaafiriin ma istikbaarkan cusub baan takfiirinta u sababkan cusub mise waxaanu u tirinaa mid horeo horaanba qarsoonayd yani waxaan jirin wey marka sheekhu uu geli doona wuxuuna yidhi inahu kaana kaafiran qabla dalika ku indacoodeen walaa wajha lihada cindii buui wejna ma laha wax la cuni karaba ma aha meel wax meel mari karaba ma aha buui qiil maba laha taas liannahu low kaana kaafiran qablu hadda ka hor hadduu gaal ahaa qabla intaan la amrin sujuudda ka qabla an yumira bisujuud lamaa kaana muusan ahaadeen fii cidaadi اlmalaaikati malaa'igtii la amray inay sujuudaan laguma dareen wey waxaa la yidhi usjuduu liaadama malaa'igtii iyo ibliisba aadam u sujuudaa la yidhi hadduuba kaafiriyo ilaahay waa kala faraq furteen hadda sujuud lama dheenba lannahu low kaana kaafiran qabla an yumara bاsujuudi lamaa kaana fii cidaadi اlmalaa'ika malaa'igta tiradeeda isagu sida dhabtaa malag ma ahayn sida xaqiiqada masale khilaaf badan ku jira weeye laakiin maadaama dadkii wax la amray ay malaa'ig ahayn boqol kiiba sagaashan iyo sagaal iyo nusii ka badan isaguna la raaciyey aqlabka la soo qabtay marka maxaa hal fardi laga sheegi malaa'igay idinka iyo ibliis sujuuda looma baahno hor intii ninba aadam u sujuudaa layidhi malaa'ig baan haddee meesha u badnayd malaa'igtii baa lagu halqabsaday macnahaasaa yaa loo badan yahay yaa saxaan u jeeda marka la niqaasho walaa kaana caasiyan caasina ma noqdeen idaa lam yakun hadduusan ibliis ahayn miman umara bisujuud dadka sujuudda la amrayna hadduusan ku jirin caasi noqdeen bitarki sujuud horta ibliis mu ku jira usjudu liaadama haa wuu ku jiraa bidaliil inuu caasi yahay maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya id amartukana way timid idan wuu ku jiraa amarku amar khaasa iyo mid caama asagu inuu qabtay buu qur-aanku daahirkiisu tilmaamay si kastaba ahaatee waxaa weeye malaa'igtii sujuuda layidhi baa ibliis ka mid ahaa marka xaggee marka axad gaaloobay oo ilaahay waa horeba ka xari furtay oo amarkii rabbiba diidahaya lama direene intan malaa'igtoo suubanun baa la aadam sujuuda takriiman wa taxiyatan marka haddiiba horaanu kaafir ahaa lama bahdeen weeye xugumku waa xugum cusub sabab cusuba mutajadid ah oo alimtinaac min asujuudi la aadamuna ku xidhan yahay wa yonbagii waxaana haboon buri sheekhu fii hada alqowl qowlkan markaynu qabanno aadam horaanba gaal buu ahaa nimanka yidhi markaynu la xisaabtamayno waxaa habboonba inay sallimaan cafwan ibliis ibliis ibliis horaanba gaal buu ahaa nimanka qaba marka lala xisaabtamahayo waxaa habboonba inaan laazimino ibliis wuxuu ku islaamay biqowlihi khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin rabbi faandirnii rabbi maa aaweytani ba ku islaamay ayib ila horaan gaal buu ahaa baad tidhaahdeen haddama laakiin muxuu qiray bilkhaaliqi wasaanic buu qiray marka waxaa tidhahdeen wuu islaamay sallamnaa jadalan wey horaanba inuu gaal ahaaba idiin daynaba laakiin gaal hadduu ah wuxuu ku islaamay biictiraaf ictiraafkuu rabbi ictiraafay iyo allaha khaalinimadiisa iyo rabbi inuu hidaaye hanuunba leeyahay iyo dhuminba wayanbaii waxaa ban fi hada اlqowl ay binaan calى hada اlqowl calى hada اlmadhab an yakuuna ibliisu ibliis inuu yahay qad caada mid ku soo laabtay ila اliimaani iimaanka u soo laabtay bacda alkufr intuu gaaloobay kadib liqowlihi ibliis uu yahy rabbi baa aqwaytanii wa qowlihii khalaqtanii min naarin wakhalaqtahum min tiin fahal yajuusu ma u bannaan yahay buu uhi sheekhu liman yacrifu allaha ilaahay nin garanaya wa kitaabahu kitaabka rabbigayna wax ka yaqaan wamaa jaءa min cindihi alla xaggiisa wax ka yimid wuxuun ka garanaya an yubita aliimaan liibliis alyowma inuu iimaan ibliis u sugo ma dhici kartaab nin ilaah yaqaan oo kitaabkiisa yaqaan oo waxa agga rabbi ka yimid rumeeyey oo nuxur iimaaneed qalbigiisu ku jiro ma dhihi karaa ibliis baa maanta muslima mu'mina wuxuuna ku islaamo ku iimaansaday rabbi ma aqweytanii khalaqtanii min naari wakhalaqtahu min tin ila warkiidi waa macay ibliis kaafir buu ahaa ayib idiintayna haddana wuu islaamay midin dhahnahade waa warkiinniye idan allaazimu baailun wاlmalzuumu miluhu baa tanoo kale la yidhaahdaa laazimku waa baail waa maxay ibliis baa muslim ah oo iimaan le in la yidhahdo waa laazim baailah laazimkan meeshuu ka yimidna oo malzuumko ah horaan buu gaal ahaana ayadna waa maxay waa bail allaazimu bailu wاlmalzuumu milhu baa laa tanoo kale ila markaa tiri horaan buu gaal ahaa yaa waxaa lagu laazimiyey inaad ku islaamiso biqowlihi khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin ama rabbi maa aqwaytanii iyo aayadii lamidkaa ee rububiyada uu ictiraafayay iyo qadarkaba marka inaad ibliis marka u qirto iimaan baa ku laazimay laazimka wixii dhaliyey ee malsuumka ana waa baail allaazimu baailun walmalsuumu miluhu yani hawshaasi waa hawl iska dhibyaro weeye wuxuu kaloo sidaa laazimhayaa qolyaha yidhi iimaanku waa qawla way laazimaysaa ilan ibliis hadduu yidhi rabbi aqwaytani iyo khalaqtani u ictiraafay idan waxaa laga helay anudqu bishahaada atawxiid baa laga helay laabadda waa inuu muslim noqdo marka ibliis waa muslim calaa ra'yi murji'ati اlfuqahaa iyo nimankii isku daya aayadda inay ka jawaabaan labaduba wuxuu noqonayaa ibliis hadday dhahaan ibliis baa muslima muminana way gaaloobahayaan biitifaaqi salafi saalix hol adag wey laba dara dooro wey laba god u qoday sheekhu laba xabaaladoo kale liidanin baabu man jacala aliimaana almacrifata bilqalbi wain lam yakun camalun wuxuu ka soo baxay madhab salafi saalix oo ah iimaanku waa ictiqaad qalbiga gala iyo iyo dhaqan ficil lagu muujiyo madhabka madhabkii salafka weeye madhabkii murja'at اlfuqahaa murja'at اlfuqaha waxa waynu soo sheegnay madhabka waxaa bilaabay niman fuqaho reer kuufa ah culamaa iyo min ahli cilmi oo reer kuufa ah oo fuqaha ayaa madhabkan la yimid irjaa fuqaha la yidhaahdo waagii dambena niman fuqaha qaatay abu xaniife iyo xamaad ibn abi abu ismaaciil iyo raggaasaa qaatay marka irjaa fuqaha saasaa loo yidhaahdaa nimankii naashi'iinte curiyey madhabka ama bidcada la yimid ayaa niman fuqaha oo culamaa oo waliba cubaad oo aqoon leh waxaa laga duwahayaa marka niman mooryaan oo diin laawayaal ahaa xagganna aan culummo ahayn cibaadana aan lahayn aqoonna aan lahayn camalna aan lahayn ba waxay la yimaadeen bidcatii ka daran oo aliimaanu lmacrifo ah iimaanku waa macrifo ayib qoliba hadda iyuu sheekhu baab u guntay baabu man jacala iimaan waxaa weyaan aradd calaa man jacala iimaan uu ka dhigan yahay <clears throat> iimaanka ruuxa ka dhiga almacrifa ilaahay in la aqoonsado ilaahay in la aqoonsado la garto ogaasho iimaanka dhan ba ogaashay iyo ictiraafay dheen bas idan marka ibliis wuxuu noqon hayaa iyo fircawn iyo abu aalib iyo quraysh fainahum laa yukadibuunaka walaakina aalimiina bayaati اllahi yajxaduun kulli waxay noqon hayaan calaa madhab اljahmiya jahm bn safwan abu muxris ninka lo odhan jiray iyo wixii ku raacay waana madhab almaturidiya almutaakhira wixii ka dambeeyay ama mansuur almaturidi iyo asaga iyo wixii raacayba waana qowlka mashhuurka ee can abilxasan alashcari iyo ashaacira waxay ku tageen isagoo qowl labaad buu leeyaho fii kitaabkiisa uu yidhi salafkii buu ka hadlay madhab ahli xadiid buu ka hadlay markuu dhammeeyey madhabkooda inay qabaan iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad uu sardiyey oo sifaadka galay oo qadarkii ka hadlay oo qiyaamo ka hadlay waxay salaf aaminsanayn markuu khulaaseeyey oo isagoo mujmala sheegay yo wuxuu uhi wabikulli maa dakarna min aqwaalihim wa madhabihim aquul wa ilayhi nadhabu marka madhabka qowl baa markaa meesha ka soo baxay muwaafiq ah liahli الsunna waاljamaca laakiin almashhuur min madhabihi iyo sida ku dhigan kitaabkiisa almuujaz alkabiir في الradd عalى أهل البidع waxaa weeyaan madhab الjahmiya nimanka maxay dhaahdeen وin lam yakun camalu camalba yuusan jirin laa qowl lisaan walaa ficil jawaarix midna isagoon jirin haddaad qalbiga ilaahay ka garato ood ka ictiraafto ood ka ogolaato saasaad muslim ku tahay jahmiya yidhaahdeen waa madhab aad u liito weeye qaal abu cubayd wuxuu dh alqasim bnu salaam qad dakarna waxaanu soo sheegnay oon ka soo sheekaynay maa kaana wixii ahaaday oo dhacay oo min mufaaraqati اlqowmi ay murji'ati اlfuqahaa murji'at اlfuqaha inayna faaruqeen ayna khilaafeen iyaana annaga ay nagu khilaafeen fii ana alcamala min aliimaan murji'at اlfuqaha inay nagu khilaafeen camalku inuu iimaanka ka tirsan yahay sheekhu waan soo sheego waan taxriiriye buuri calaa annahum hasaba yeeshee wain kaanuu haba ahaadeen buu lana annaga mufaariqiina kuwana khilaafay oo naga tegay fainahum murji'at اlfuqaha dahabuu waxay ku tageen ilaa madhabin madhab qad yaqacu lhalau fii milihi meel lagu khaldami karay ku khaldameen nimankaas buuri way khaldan jumlatan wa tafsiilan laakiin wax nin ku khaldamo ku khaldameen buu nin weyn wuxuu eh, ku khaldamo bay ku khaldameen bahol bay lugta la galeen waxbaana ismoodsiiyey meel baa isu caddaysay habeenka cadda adoo ordahaya haddaad meel laa ku soo baxdo laagta dixdeedi iyo dhagaxeeda kuu caddaada inay simanta umaadmid lugtaad sii dawaad fakanteenna nimankan wuxuu yihi waxbaa wax lagu khaldami kara ay ku khaldameen murjiat اlfuqaha aliimaanu almacrifatu wاlqowl hadday dhaheen oy camalkii ayadaha qaarkood bay jiidanhayaan oo waxay qabsadeen sadru lislaam bilowgii islaamka bidaayadiisii bay ku dhageen yacni shubhooyin baa galay waana wax lagu khaldami karo laakiin niman waxaa jira buuri ayagu meel cidlaa iska fadhiistay dharaar bay ban cidla iska fadhiisteen fainahum dahabuu ilaa madhabin ilaa ra'yin qad yaqacu اlhalatu ay alkhaطأu fii mili asagoo kale in lagu khaldamo ama lagu gafo ay dhici karto ay badan tahay marka nimanka wuxuu leeya cudurdaarka la siin la siin mahayo murjio jahmiy cafwan jahmiy intaa han garanay wuxuu ihi uma xadaثat waxaa timid firqatun aaliatun koox saddexaad baa iimaankai wax ku soo dartay taasoo shadad ka shaadowday yani ka takoorantay can iaa'ifatayni jamiican labadii kooxoodba ahlulxadii wa ahli sunna iyo murji'at lfuqahaba kooxdaasoo laysat min ahli cilmi wala diin culummana ma aha diinna ma laha buur niman culummaana ma aha niman daaca iyo cibaadadii lagu yaqaanna ma aha faqaaluu waxay dhaheen aliimaanu macrifatu biاlquluubi biاllaahi waxdah iimaanku waa in ilaahay qalbiga laga garwaaqsado qalbiga laga garto bas <clears throat> hadday iimaankii sidaa yidhaahdeen kufrigan waxay dhaheen kufrigu waxaa weeye aljahlu billaah aljahlu billaah waa inaga soo maray wax walba haddaad ku dhacdo oo ilaahay khayrkii u sujuuddo ood nebi maxamed caydo ood kitaabka qur-aanka ku joogsato ood malaa'igta aflagaadayso oo ambiya oo dhanba aad meel saarto oo allihii khaaliqee ku abuuray aad fanato weligaa gaaloomaysid limaada liannaka lam tajhal billaahi ilahay ma taqaanaha man huwa wa alkhaaliq khaaliqu الsamaawaati wاlard wahuwa rabb اlcaalamiin yakfi muslim baa tahay intaaba hadday qalbigaada ku jirto ood caarif bilaahi tahay hayra jaahilin bihi muslim baa tahay mu'min baa tahay mahmaa facalta min alkufriyaati wاshirkiyaat yani waa halkaasi baashu ka soo baxay baashu ka timid madhabka asaga ragga doortee difaacay waxaa ka mid ah abubakr albaqilaani kitaabkiisa talkiis adila ee mabuuci haddaba la hayo sidaasay qabaan marka wax ka gaalooba ma jiro wax ka afqurhma iyo niri ka dhunta iyo in annaasa yakhrujuuna min diinlah afwaajan howlaha kama shaqayso cinda aljahmiya kulligiin waxaa tihin ahlu khayr baska wada saaraada weeye maxaa yeelay waxaad iimaanka ku tacriifisa didkii baad ku tacriifinood ku qiixi kufriga ashaaciro waxay dhaheen aliimaanu waa altasdiiq walictiqaad اlqalbi kufriguna waa maxay waa atakdiib alqalbi ama intifaau اtasdiiq sidaa darteed ashaaciro markii ay isku qabteen wahaabiyo isku qabteen iyo suufiyo isku qabteen iyo ashaaciro isku qabteen nimanka ilaahay khayrkii caabuda ee qubuuraha barakaysta ee ilaahay keyrka u yeedha ee cuskada ee istikaaooda ee u gowraca magaala mise waa muslimiin ashaacira waxay dheheen yuusufiya muslimiin weeye limaada liannahum waxay aaminsan yihiin ilaahay keligii inuu yahay huwa daaru naaficu dhib iyo dheefba alla keligiibaa iska leh nimankan maadaama aysan ictiqaadsanayn awliyadu iyo ahlu qaabuurku in iskood iyo si madax bannaan ay u adeeghayaanoo dadka u kaalmaynhayaan aysan aaminin weli maysan gaalibin lianna tasdiiqa alqalbi maa maxay weli ma baabi'in weeye lagu kala baxa misle waxay u laabatay xaqiiqat اlkufri cinda alqowm wa xaqiiqat اliimaan cinda alqowm bay u laabatay inta aad ilaahay rumaysan tahay qalban ka rumaysan tahay oo tasdiiqi qalbi aad ilaahay inuu xaq yahay aaminsan tahay asaguna keligii inuu wax abuuray aad aaminsan tahay asna uu kule aad aaminsan tahay wax walbood samayso shirku ashafaaca iyo shirku tawasut walwasaa'il iyo waxaasoo dhan kuma taabanayo lianna weli tasdiiqi meesha kama bixin aliimaanu huwa tasdiiq اlqalbi wاlkufru huwa intifaa الtasdiiq ama waxaad dhahaysaa wa atakdiib alqalbi warka waa inaad si fiican u fahanto ayib sidaa darteed ayagu waxay u celinhayaan wixii gaalnimo ah takdiib qalbi ah bay u celinayaan takdiibkii qalbiga haddee see lagu ogaan wuu qarsoon yahay waxaa lagu ogaan waxay dhahen biljad lisaaniy biljaxd allisaani waa in ruuxa carabka u ka dafiro markuu yidhaahda ninka qabuurigaa ah ee mushrigaa ah ee muxuu ahay mustakiif bikayr illaahiga ah markuu yidhaahdo waxaan aaminsanahay awliyadu in si madax bannaan oo alla aysan u baahnayn ay u adeegi karto wax walbana ay u qaban karto markuu afkiisa ka caddeeyo carabkaas wuxuu tusayaa meeshan inuu ka baxay tasdiiqu uu ka baxay cindaha yakfur idaa marka lagu yihaahdo jahmiyo kufriga waxay ku soo koobaan jaxdi saasaa loo jeedaa farqun bayna aljaxdi wاtakdiib takdiibku waa maxay baan idhi takdiibku waa qalbiga ilahi laga beenayo jaxdiguna waa daliilu takdiib takdiibkii qalbiga waxa ku tusahaya weeye oo lisaanka ah labada arrimood dad kale fahmi weydo waxaad ka dhex fadhiisan madhabuljahmiya iyo murjiada oo ku dhuflaynhaya oo dhobadaa qasanhaya oo waraariyahaya iyo haddaan waxaad salafi baanahay qux ah alariya salafiya la soo istaagay aad iskaga ilaali <clears throat> sheekhu wuxuu yidhi marka faqaaluu waxay dhi aliimaanu macrifatun biاlquluub hawshaas nimanka gale maxaa nimankay baasha u dhumatay waxaa ka mid a niman wahaabiya oo yidhi masalaة اlwalaaya gaalada in loo heliyo gacal loo noqdo lagu gaaloobi maayo ilaa ictiqaad ilaa ictiqaad meesha uu ka soo baxo اعtiقاada لdiin الكفr وxuba لdiin الكفr والشhirki والyahuudiya marka un baad gaaloobi xagay baashu u laabatay war masle اعtiقاad masلة الwalaaya mlbara ma waa masلة الxubi والbغd masلة الxubi والbغdina waxay gashaa acmaal الqلوب bay tagtaa tacdiim iyo اxtiraam iyo maxabay u laabataa ee masale macriفo iyo ogaal iyo cilmi u laabanaysa ma aha ee waa masle u laabanaysa jacayl iyo nacayb soo ma kala taqaanaan jacayl iyo nacayb ka helid iyo kohsi iyo ogaasho iyo aqoon daro soo ma kala garan maysaan farqun bayna acmaali اlquluubi wa aqwaali اlquluub masaladu masalatu macrifatin wa cilmin ma aha hadday masalatu macrifatin wa cilmin tahay didkeeda waa maxay jahli weeye waa jahli laakiin markay masaladu tahay masalatu xubin wa tacdiim didkeedu waa maxay waa karaahiyo iyo buqdi iyo istikfaaf iyo istizaa iyo sukhriyo weeye ibnuqayim baa meel fiican saaray wuxuu ihi atuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daaka fii imkaani yani waa inaad markaad salaf masalatu iimaan aad cagaha wax kuu saxmaan wax badan baa kuu kala bixi laakiin markaad masalada fuudaysato markaa malagaa unbaa galay dhiilkaada unbaa carma lagu guri awsha aad iskaga ilaali atuxibu acdaa alxabiibi nebi maxamed iyo ilaahay colkiibaad jeceshahay watadaci xuban lahu xaggana waxaad sheegan inaad ilaahay jeceshahay ilaahay ahalkiisina waad baabi'in oo ilaahay cadowgiisina waad xidhiidhin xaggana waxaad leedahay ilaahay baan jecelahay atuxibu acdaa alxabiibi watadaci xuban lahu maa daka fii imkaani wakada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani buuri yani waa in la isweydiiya hawsha ma og tahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii in kuntum tacrifuuna allah lama dhihin haddaad ruuxa jeceshahay inaad inaad raacdaa ka laazimi culammadu waxay leeyihiin cala taxqiiq lilnafsi اlbashariyati quwatan labada quwo haddii hataa aad kala fahmi weydo masalatu camali اlqalbi iyo qowl qalbi haddana iskaga kaa dardarman nafta bashariga laba awoodood bay leedahay quwaةu idraakin wa quwaةu iraadatin wa xaraka labadaa quwaa kala jirta awood aad wax ku garato oo wixii wuxuu yahay ku ogaato ma geedbaa ma qansaxbaa ma birbaa ma ciidbaa ma fiican yahay ma yahay haadihi waxaa loo yaqaanaa qudwaةu idraak quwa macrifiya cilmiya leeda quwada labaad waa quwaة اliraada wاlxaraka wixii aad jeclaatay ama dhibkiisa aad ogaatay waxay jeclaatan waa inaad ku dhaqaadoo doonto ood rabto wixii aad ogaatay inuu wanaagsan yahay awooddii labaad baa shaqayna waad rabi waad ku lugadegi waad jeclaan wixii aad dhibkiisiiyo rafaadkiisa ogaatayna hee waad nico waad ka carari tan dambe maxaa la yihahdaa quwat اliraada aliraadatu walidraak wey labadaa quwo ay nafta basharka leedahay waxoo dhanna labadaasay u laabanayaan marka acmaalu اlquluub waxay hoos tagaan quwat اliraadati wاlxaraka ee ma hoos tagaan quwat اlidraak hawshaa weligaa iska ogow rag waaweynoo dhex fadhiyo baasha haddana xaggana duuban baan arkahaya hawshaa ku aafoobina bimacnaa waxaa weeye haddaad nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam rumaysay ood raacday ood ogaata nabi xaqa inuu yahay ood rasuulkii ogaatay nabi xaqa inuu yahay oo diinka ilah inuu xaq yahay ogaatay waxaad rabi diinka inaad raacdo waxaad rabi nabiga inaad u gargaarto waxaad jeclaani nabiga iyo wixii ka agdhow baashu masalatu buqdi walkaraaha weeye ayib weligaa marka hawshaasi ha ku khaldame nimanku marka labadaa good bay ku baabeen nimanka marka la murji'at اlfuqahaa way lala socdaanoo waxaa dhibkooda waxaa loogu khaldamee loogu rafaaday waxaa weeye ilaa aminkan wada dowlayihiin khilaafka bayna asalaf u dhaxeeya iyo bayna almurji'ati اlfuqaha waa khilaaf lafdi ay niman hadda joogo oo ayagu labtakooda murji'at almucaasira alfirqa alkhaamisa ah ay u taagan yihiin way inala socdaan waxay leeyihin naftu waxay leedahay quwatu idraakin wa iraadatin iimaankuna idraag iyo iraadu ka kooban yahay idraagoo cilmiga iyo macrifada iyo ogaashiha oo ogaalka ah iyo garashada ah iyo iraadadoo rabitaankii iyo doonidiiyo maxabadi ah oo ficilaad samaysay bay kugu takfiir waay kugu leeyihin wuxuu kutusahayaa allah inaada jeclayn alla inaad aqoonin ma ah la soco ilaahay waa taqaanaa laakiin waad necabta ku leeyihiin oo inaad necbay ku ogaatay falkadana itusahay ma axadaad jeceshahay baad cayl caayil hayd hawsha ibnu qayim kaala hadlay hadde wakada tucaadii jaahidan axbaabahu ayna almaxabatu ya akha shayطaani idan hawshaasi aad iskaga ilaaliya waxaan idhi tasdiiqi waa camal qalbi ah ama qowl qalbi ah maxabadii iyo tacdiimkiina waa camal qalbi ah labaduba xugum lagu xidha sharcan fii axkaami اdunya labaduba fii axkaami dunya wax xukm oo ku xidhan ma jiro fii axkaami dunya wاlkufri daahiri wax ku xidhan ma waxay masaa'ilka ku xidhan yihiin ficilka daahirka iyo qowlka daahirka adagoo in badan waa idiin sheegay waxaan dhahaynaa markaan hawsha tacsiilinayno kufrigu wuxuu noqdaa ictiqaad wuxuu noqdaa qowl wuxuu noqdaa ficil wuxuu noqdaa shiki wuxuu noqdaa icraab hawlaan daldalaynaa alkufru yakuunu bikada wa bikada laakiin markaad xukmi adduunye marayso eed qaadi tahay eed mufti tahay eed adduunka wax kala xukumayso alkufru inamaa yakuunu bilqowli wa bilficli faqad lianno labadaa un baad daliishan adugu labadaa toosh baad haysataa qowlka iyo ficilka un baad daliishan manaatu اlkufri wاtakfiiri waa maxay alqowl wاlficl laakiin min xayu اlxaqiiqa wuxuu noqdaa ictiqaad iyo ilaa way qarsoon yihiin qaacidatu shariicana waxaa weeye shayga baatinka ama khafiga ama qarsoon xugun laguma xidho axkaamta waxaa lagu xidhaa addoommaha waxa u muuqanaya inii lam umar an unaqiba can quluubi الnaas iimaana oo kufran layma dirsanin wixii ka muuqda un baan ruuxa ku xukumaynaa hadday ataqwa haahunaa tahay oo alkufru haahunaa yahay annagu u bixi mayno laakiin markaan kufriga gacmahay adimahaada dhaqankaadii afkaada ku aragno markaa unbu mowdku kaa adeegi warka waa inaad fahamto islaamnimadii aad meeshan kaaga buxday iimaanka halkan ku gengennaa ee ka buuxay annaga nama khuseeya waxana khuseeya ficilkaada iyo qowlkaada hawlaha meeshana khaaliqay u taallaa in allaha caliimun bidaati suduur bikulli shayin caliim yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun maa tukini suduurum allah iskale hawlahaas annagu shuqul kuma lihi annagu waxaan afkaada waxa ka soo baxa iyo adinkaada af iyo adin baa ku sheegay waxaa tahay af iyo adin baa kaa warrami inaad urka gaal tahay iyo inaad hooska muslim tahay af iyo adin baa kaa warramaaya warku waa intaa marka la gebagabeeyo sheekhu wuxuu yidhi faqaaluu waxay dhaheen ina aliimaanu macrifaة biاlquluubi biاllaahi waxdahu wain lam yakun hunaaka qowl walaa camal yuusan qowlba ahaano ashahaadaba yuusan jirin walaa camalu dhaqanba yuusan jirin sheekh wuxuu uhi ra'yigan munsaliqun wuxuu ka baxsan yah ka siibtay cindanaa agtayada min qowli ahli lmilal xanafiya diinta islaamka dadka sheegta aqwaashoodo dhan buu ka baxsany waa qowl gaala bur qowl islaam maa qowl madhabkan madhab islaam shuqulkuma laha buuri wa haadaa munsaliqun ka siibtay weeye cindanaa min qowli ahli lmilali alxanafiya diimaha toosa dadka iskale dhan buu ka baxsan yahay xataa towreed iyo injiil buu ka baxsan yahay kutub samaawi o dhan buu ka baxsan yahay maxaa jira limucaaradati wuxuu ka hor yimid buuhi likalaam اllah kalaamka ilahay buu ka hor imanaya wa rasuulihi biraddi celin iyo watakdiibi beenin iyo dafirid kitaabka ilaahay buu radinayaa oo beeninaya alaa tasmac miyaadan maqlaynin buu alaa tasmacuu qawlahu tacaala quluu aamanaa idan iimaankii baa qowl noqonaya waxay dhahan aliimaanu almacrifa alqalbiya faqad qowl iyo ficil midna iimaan ma ay taagan yihiin quuluu aamanaa dhaha waanu rumaynay billaahi wmaa unzila ilayna wmaa unzila ilaa ibraahim wa ismaaciil idan falqowlu waa iimaanu binafsi اlkitaab falqowlu waa juzءu min aliimaan fajacala alqowla ilahay qowlka wuxuu ka dhigay fardan buu ka dhigay xatman laazim ah kamaa jacala siduu oga yeeda rabbi macrifatahu asaga in la aqoonsadoo la garto fardan walam yarda rabbi kuma qancin bian yaquula inuu yidhaahdo icrafuunii biqowlikum igu garta qowlkiinna quuluu baa ley quuluu icrafu lama dhihin ee quulu baa la yidhi dhaha afgiina ka soo baxo ayib biquluubikum cafwan biquluubikum qalbiga igu garta ilaahay ma dhihin wuxuu idhi afka iga garta oo waxaa weeyaan ku hadla oo dhaqan ahaan muujiya uma intaa kadib awjaba rabbi wuxuu waajib yeelay maca aliqraari iqraarka maciisa yacni annuqu bishahaadatayn rabbi wuxuu ku daray aliimaana bilkutub kutubta in la rumeeyana ku dara oo waxaad quluu aamanna biاllahi almacrifatu billah waliimaanu bihi wey wamaa unzila ilaynaad waxaa bilowday aliimaanu bilkutub wma unzila ilى ibrahima waismaaciil saasuu sheekh ujeedaa uma awjaba maca aliqraari bihi ay biاllah aliimaana biاlkutub wاrusuli kaiijaabi اliimaani iimaankasuu rabbi u waajibiyey kaiijaabi اliimaani bihi wey aw biاllah meesha saasay kuu qadiran tahay ilaahay wuxuu waajib yeelay in la rumeeyo kutubta iyo rususha siduu u waajib yeelay asaga in la rumeeyo kaiijaabi اliimaani biاllah walam yajcal kama yeelin oma yeelin liaxadin axad ilaahay ooma ictibaarinin iimaanan muctabara ila bitasdiiqi الnabiy nabiga inaad rumaysaba mooye fii kulli maa jaa bi wax walboo nabigu la yimid waa inaad ku raacdo ood ku rumayso ood nacam tiraahdo rubbaanda sheegta tiraahdo faqaala tacaala ilahi wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi kuwa alliga rasuulka rumeeyey oo laga helay ashhaadiya hogaansan sheegtayow iimaan cusub kordhistaa la yidhi aaminuu wa rasuulih wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa warabbika laa yu'minuun rumayn mahayan allaaan ku dhaartay rabbigaa baan ku dhaartay rumayn mahayan xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum ilaa ay kaa gardhigtaan wixii dhexdooda ka dhaca ay kuu dhiibaan uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliiman falaa warabbika laa yu'minuun waa nafyu liliimaan nafyi liliimaanna waa nafyu liliimaani الsharciyi annafyu fi sharaa'ici in badan baan soo sheegay ka soo hadlay annafyu fi sharaa'ici nafyu الsalaati nafyu الsawmi nafyu الzakaati nafyu اliimaani waxaad ku xambaaraysaa asaalatan wa huwa sawaabu fi اlusuul xataa usuusha hataa ahlulbidaca ay wax ku qorteen ee usuul fiqiga saasaa xoog badan waa nafyu اlxaqiiqa sharciya iimaan ma laha wey iimaan dhaba ah ma jiro waa gaalo baad ku xambaari allaahuma bidaliilin saarifin min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin aw qiyaasin saxiix asalkaasaad fadhin hadduu daliil kaa dhaqaajiyo oo wallaahi laa yumin iyo laa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mumin oo kale ayuu daliil adilla yimaado ila ijmac baa meesha kaa kiciyey ijmaac iyo sunna kaa kicisay iyo kitaab rabbigay zaanigii iyo saariqii ilaahay gaalnimo kuma xukumin fii kitaabihi wuxuu ku xukumay xugum islaam buu siiyey wsaariqu wsaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan maa kasabana kaana min allahi baa lay lama dhihin dila le sharcigu wuxuu hi man badla diinahu faqtuluuh ninka waxaa la yahan la dila muslim ee gacantaa la gooy azaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jaldaa layli inaan nafyu liimaanka fi sunna ee masaa'ilkaa ku yimid ku xambaara calaa aslihi waxaa noo diiday daliil baa noo diiday daahirka in laga leexdo oo daliilka daahirkiisa la aweylo bidaliilinna waa masala ijmaaciya inay bannaan tahay wax diidan ummadda muslimiinta ma jiro waxa lagu hayo waa inaad naska daahirkiisa ka baxdo iyo daliilka daahirkiisa biduuni daliil haadana waa taxriif iyo talaacub bikitaab illah ilaa yumina hada nin walbo isqaado isdhiga ma keenin falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka daliil sarfiya walow daliil soo dhowba allahaga dhige lama hayo asalkiisaad ku dhajin ayb وqاaل تaعaaلى ilahi wuxuu yidhi aladiina aataynaahum اlkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum kuwaanu kitaabka siino yuhuud iyo nasaaraba ah nabi maxamed bay nabigay garanay kama yacrifuuna abnaa'ahum say ubadkooda u yaqaaneen wiilashooda maxaa laga helay marka ahlu kitaab yuhuud iyo nasaara almacrifa alqalbiya bal weliba waa macrifo xoog badan oo yaqiini ah weeye kama yacrifuuna abnaa'ahum calى madhab اljahmiya adulaal almaariqiin waxay noqon hayaan muslimiin weeye madhabkan maanta wuu anfacahaya qardaawi iyo hebelka mxuu ahayey iisoo qabo mxuu ahayey maxamed jaabir طaha alcalwaani iyo malaaxidada maanta adduunka joogto ee tiraada dadka waa in la walaaleeya zamaalaة اladyaan atacaayush الsilmi taqaarub اladyaan iyo boqor cabdalaha mactuuhe xanuunsanaya hadda riyaad fadhiya daar weyn buu dhisay wuxuu daaru muxuu ahaay cimaarat tawxiid اladyaan baa leedahay nimanka noocaasa yaa way anfacaya madhab اljahmiya anfacaya maxaa yeele lianna ahl kitaab kiristanku iyo yahuuddu waa mu'miniin lianna اliimaana almacrifaة اlqalbiya وhaؤulaaءi yacrifuuna الrasuula kama yacrifuuna abnaa'ahum warka inaad fahantaan muhim jiddan bidcawlo balaayo kaloo timaada balaayo kalea ka faa'iidaysata musiibo weyn nimankii waxdada iyo xuluul itixaadka galay ee yidhi maa ama ila mxuu ahaaye ila khaaliq wاlmakhluuq allaha khaaliqan lama arko wuxuu ka muuqda laakiin fii khalaa'iqii buu ku dhex jira allahu yatajallaa wayadhar fii khalaa'iqihi oo intan oo dhan ay fiirinaysa waxay dhaheen waa maxay waa madaahir ilaahiya rabbaaniya halkaasay istaageen ibnu carabi iyo taa'ifadiisii waagii marka ay ree soo duuleen tataarku oo ay soo duuleen saliibiyadii bariga dhexe qabsatay ee laba boqoloo sano beerka nagaga fadhiya ilaa waagi dambe ilahay naga dulqaaday waxaa warkaaley jihaad u halgama waxay dhaheen kuwan socdana waa maxay waa qayb ilaahay ka mid ah nimanka reer yurubaa ka yimid faransiiska ka yimid iyo bortaqiiska iyo sbain ka yimid ee fara badan ee dhowrka dawlo ahaa kuwan islaamka sheegan iyo kuwan maa hiya ilaa madaahirun ilaahiya marka khaaliqun yuqaatilu khaaliqan wey marka loo bix mayo dheheen ilahay ilah la dagaalamahayo wey marka maba dhexgeli kara hawshaasay dhehen waa lagu baaba'ahayo halkaasay baashu la tagtay wadaad baa waagi dambe kitaab ka qoray taymur lanki inuu yahay maqaadir ilaahay raalli ka yahay hadduusan rabbi raalli ka haynb waxanba ma sameeyeenb adduunkan uu qabsan hayo iyo waxaanuu baabi'in hayo iyo wuxuu ihi waa min allahi qadarkiiba wuxuu ka dhex arkay rido iyo maxaba iyuu laazimiyey bidco walbo islaamka ku timaada waxay ka tagtaa mafaasid waaweyn oo ummadda masiirkeeda khatar gelisa sheekhu wuxuu ihi falam yajcal ilaahu macrifatahum garashooda ilaahay kama soo kama soo qaadeen bihi bilaahi ay garteen ama bihi birasuul ila hadda nabiga inoo dambeeyey yacrifuunahu ilaahay kama soo id tarakuu lahum shahaadadii iyo nudqu bishahaatiin markay ka tageen bialsinatihim ay eh, iimaanan kama soo qaadin falam yajcal yajcal lahum macrifatahum bihi iimaanan bay iskugu xidhantahay kelimadu saasay iskugu xidhan falam yajcal lahu ilahay kama yeelin way macrifatahum bihi garashada nabiga ay garteen iimaanan kama dhigin maxaa id tarakuu shahaadata lahu bialsinatihim mar hadday ka tageen nabiga inay afka ka qiraan oo inuu rasuul yahay oo xaq yahay inay dibnaha ka sheegaan hadday diideen garashadii qalbiga ahayd ilaahay iimaan kama soo qaadin warku intaas wey iimaan antaa dambe hore u marka way hagaagaysaabay ila tahay su'ila rasuul rasuulka ilah la weydiiyey can iliimaani iimaankaa la weydiiyey faqal nabig wuxu uhi an tumina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi hadihi xaqiiqaة sharciya muqadabaة cala alxaqaa'iq اlugawiya shubhada culimadu waxay caddeeyeen ahlu الsunna waljamaca fi sat اliimaan shubhada gashay ahlu bidcoo dhan khaasatan murji'aة اlfuqaha iyo aljahmiya la fadhiisatay waa alictimaadu cala اluga waxay dhahan aliimaanu waa atasdiiq ninkii tasdiiq laga hela waa mu'min nabigaa la weydiiye waanzlna ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim an tumina biاllahi wmalaaikati wakutubi rasulih hadihi xaqiiqatu sharciya iimaan sharcigu kanuu u yaqaanaa waxay imrulqays iyo mxua arfat bn cabdi iyo cantara bnu shadaad u yaqaaneen iimaan iyo fataaxishii laqooyinta carbeed xagga dhigee bannaankaas qub nabi maxamed oo loo soo diray litacriifi sharaa'ici muxuu ku yidhi alimaanu an tumina biاllah ma nabiga tafsiirkiisaan qadanaa mise asxaabu اlmucalaqaat الsabci aw alcashri baynu qaadanaa warkooda warku waytaa moog tahay hadihi xaqiiqa sharciya muqadama calى jamiic اlxaqaa'iq an tumina biاllahi ilahi inaad rumayso wey wmalaaikatii malaaigta ilah ad rumayso wakutubihi warusulihi fi ashyaء kaiirati min hada laa tuxsa axaadiid fara badan ama fi ashyaa iyo ashyaa fara badan oo nabigu iimaan uu ku tiriyey sax wey waa inaga soo mara xadidki wafti cabdilqays ayib intaasoo shay buu nabigu iimaan ku tiriyey bal wuxuu hi aliimaanu bidcu وasabcuuna shucba aclaaha afdaluha qowlu laa ilaha ila اllah waadnaaha imaadaة lada can الطariiq wاlxayaau shucbaة min اliimaan yani nabigu waa tiriyey qodobahaas iimaan loo yaqaana ee tasdiiq meeshan ku libacsan ama halkan ku libidhsan oo ku dhegan iimaan sharcigu ooma yaqaan في أشياء مع أشياء وي كثيرة لقب فربضان ومن هذا كمذا لا تحسن لكم وزعمت هذه الفرقة فرقة ana allaha radya canhum bilmacrifa qolyahani waxay sheegeen ana allaha subxaanahu wa tacaala radya canhum ayago inuu ka qancay oo rabbi ka raali noqday bilmacrifati yani ana allah iktafaa minhum un rabbi kaga kaaftoomay inay ilahay qalbigun ka gartaan wey yacni ilaahay rumee baa lagu yidhi nabi maxamed rumee bes inaan nabiga ka garto inuu xaq yahay qalbiga ka garto oon ilaahay ka ictiraafo qalbiga yakfi belihi intaas weeye wixii kaloo dhan imaan ma aha walow kaana amru اllahi wa diinuhu ilaahay amarkiisu oo sharciga iyo diinka ilaahay hadduu yahay calaa maa yaquulu haaulaa'i kuwaa siday sheegeen hadday diinta ku socon lahayd maa curifa alislaam min aljaahiliyati islaam iyo shirkiiyo diin la'aan lama kala garteen buuri maxaa yeele almacrifa alqalbiya shay la wadaago weeye inaad ilaahay iyo rasuulkiisa qalbiga ka garatay ood e, ogaasho u yeelato dadkoo dhan baa wadaaga lianna macrifat allahi sida raajixa fi lusuul alcaqaa'idiya waxaa weeye waa masala daruuriya firiya mas'ala firiyo ilaahay dadka ku abuuray weeye alastu birabbikum qaaluu bala idan waa masala firiya alcahdu wاlmihaaq baana ku filan nin walbana halkan uu ka gana waan og yahay haddaad ilaahay caabudi weydo aad ku hagaagi weydana ilaahay hayrkii baad caabudi waxaa kugu abuuranba inaad naaqis tahay khaaliqna u baahan tahay iyo kaalmo idan dhagaxyahaad waxmoodi oo aboodida khayraha tuugi iyo awliyada markaad xagga ilaahay aadi weydo yacni waa baahi aad qabto binaadamna ku abuuran yahay wax inkiray aa'ifa min annaas oo la yaqaano oo qabto ilaahay inkarsan ma ay jirto xaqiiqatan shahrastani fi nihaayat اlkalaam nihaayat اlaqdaam cafwan fii cilmi اlkalaam ama nihaayat اliqdaam dhaaday ku aw ilaqdaam labadoo macnaba waa la sheegaaye fii cilmi اlkalaam wuxuu ku sheegay inaysan yihin طaa'ifa min albashar oo ilahay inkirtay qolyaha laga soo qolyaha waxay dhahan buuri ilaah ma jire laakiin laa ilaaha wاlxayaatu maada abiicadaa wax abuurta abiicadaa idin ilaahaade magacin baa diiddo waxaad khalqigi iyo awooddi waxaad siisay waxaad u taqaana adugu dabiico iyo maado kulli waa maxay way qirsan yihiin ayb magacyo kale un bay qaateen marka shayga waa shay fitr ah saa darteed wuxuu leeyay abulqaasim alasbahani alraaqib alashcari alfalsafi wuxuu yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo muxuu ahaa addariica ilaa makaarim ashariica wuxuu yidhi ambiyada looma soo dirin iyo rusushu looma soo dirin in dadka ilaahay ay baraan ee waxaa loo soo diray laba shay keliya cibaadada qaabka ilaahay loo caabudo ummadda in la baro iyo qaabka ilaahay loo barya ama loo tilmaami lahaa towxiid اlasmaaءi wالصifaat wa towxiid اlcibaadaةi wاliraadaةi wاlcamal basaa loo soo diray alaa tara qowlahu tacaala afi illaahi shakun faaطir الsamaawaati wاlard aayadiibu sardiyey waa xaggee waa wadaad an boqol iyo labada meelaha geeriyoodo ama an boqol iyo dhowrki waa ashcari wuxuu qirhayaa u sharxayaa masalada sidii wahabi u sharxahayaan aldariica ilaa makaarim الshariica shahrastani waxay dhaheen waa imaamu اlkalaami wاlfalsafati wاlnaqli wاlcaqli waa imaamu اlmutakalimi nadaran manquulan wa macquulan ninka ilahin ba asna saa u sharxahaya abu bakr alambari kitaabkiisa addaaci ila اlislaam nafs alqadiyo maraya ashaacirada halkaa maraya macrifat اllahi waa mas'ala fidriyo dadka lagu abuuray daruuriya aan la inkari karin afka baarkiisa hadaad ka inkirtana waxaa lagaa leeyahay wajaxaduu biha wastayqanata anfusuhum dulma waculuwa idan waxaa way baashaasi laiskuma logooyo jahmiya maxay soo fadhiisteen masaladii fidriga ahayd ee daruuriga ahayd in ambiyaba loo soo diray inay wakhti badan ku bixiyaan allahuma inay deliishadaan lianna towxiid alcibaada yastalzimu towxiid arububiya yacni min baab aliltizaam aw tadamun bay yaa qur-aanka u qaadaa dhiga oo labada tawxiid iskugu xidhaan mooyeene masale carab ay ka dhereegsanayd wey shirkigooduna inta badan wuxuu ku jiray fi towxiid اlcibaada towxiid rubiya waxyaaba yar bay ka galeen oon saa usii badnayn eh, laakiin meeshay ku aafoobeen ajcal aalihata ilaahan waaxida ee u darayd ee shirkun fi towxiid rubiya ku jireen laakiin u ka yaraa midka kale nujuumta iyo eh, tashaa'umka iyo taayurka iyo waa shirki u laabanaya ee rububiya u laabanaya walaa caafan wuxuu ihi maa curifa lama garteen alslaam min aljahli walaa faraqat maysan kala geyseen almilalu bacdaha min bacd firaqduna ma aysan kala baxdeenoo ismaysan kala hufteen buui adugu waxaa tahay nin xun kana fiican kan waa mushrik kan waa mumin ma socoteen bu lanna macrifada waa la wadaagaa id kaana yardaa minhum bidacwa calaa quluubihi hadduu rebe raalli kaga yahay bini aadamka uu kaga qancaya inay sheegtaan qalbigooda wax ku sheegta oy dhahaan halkan ilah ka garanhaya id kaana yardaa ay lahu wey minhum min annaasi wاlbashari bاdacwa calىa quluubihim in qalbigooda ay macrifo ku sheegtaan hayra idhaarin min baa meeshaa qadaran baan u malayna ama go-anba min hayri idhaari اliqraar ayadoon la muujinaynin iqraarkii oo lisaanka ahaa bimaa la qirsan yahay bima jaaءat bihi الnubuwatu ambiyadu waxay la yimaadeen adoon muujinin oo dibnaha ka qirin yaad macrifada qalbiga mu'min ku tahay hadda hawshu sidaa tahay waxaa weeyaan ummadahoo dhan baaba isnuugi lahaa lamaba kala garteen dadko dhan isku mid buu noqon lahaa mushrik iyo mu'min iyo muwaxid iyo kaafir midna ma jire iyo wlbaraa'atu laga bari noqo mima sawaaha diinka nabi maxamed wixii ka soo haray ayib ama jaat bihi nubuwa ayib iyo wa khalci اlandaadi ama wa khalcu اlandaad bima jaaءat bihi الnubuwaة wاlbara'aة mima sawaaha wakhalcu اlandaadi jamcu nidin waa ashariik iyo in la siibo oo la turo lagu kufriyo ilahay waxaan ka ahayn iyo wاlaaliha biاlalsina bacda اlquluub in la siibo andaada iyo aalihada wey wakhalci اlandaadi wاlaalihati iyo اlmacbuudaat bilalsina carabka waa in laga qiro bimacnaa oo laga siibo wey oo kafartu bitaaquuti aad tirahdo man qaala laa ilaaha ila اllah wakafara bima yucbadu min duuni اllah xaruma maaluhu wa damuhu waxisaabu cala اllah yani laabudda min alqowl faman yakfur biالطaaquuti wayu'min biاllah carabkaa lagaa rabaa faqad istamsaka biاlcurwati اlwusqa bacd alqulubi ay bacd almacrifa alqalbiya markaad qalbiga ilaahay ka garatay kadib waa inaad carabka iyo dibnaha ka caddayso iimaankii kuna kufrido ilaahay waxaan ka ahayn iyo ambiyada xaqoodii ay la yimaadeen waxaan ka ahayn wuxuu ihi walow kaana hada yakuunu muminan haddii macrifada walow kaana hada ay alcaarif biاllah wey qalban ninka la ishaarahayo waa ninkii ilaahay qalbiga ka garanhaya walow kaana hada yakuunu muminan ama walow kaana hada yakuunu iimaanan baa ka fiican lahayd haddii mafcuulka looga jeedo masdarkii oo iimaanna waa sax walow kaana hada yakuunu iimaanan ayib muminan iimaanan oga jeeda sheekh ama walow kaana hada caarifku yakuunu mumin hadduu saa ku noqon hayo uma shahida rajulu bilisaani nin carabkiisa uu ka qiro ana allaha aanu eh, nain ilaahay labo kii labeeya weeye kama yaquulu lmajuusu wazanaadiqa siday majuustu qolyaha dadka caabudayda iyo zanaadiqadu zindiiqu waa lafdi mucarab ah oon carabi ahayn ayb waa ruuxa laba diinoodlaha ah diinna muujista midna qarsada ama oo ruuxa kaararka badan isticmaala kaararka badan isticmaala maalin waa kiristan maalin waa yahuudi maalin waa majuusi maalin waa muslim kolba ninkuu la joogu ku diin yahay kaararka badan ee isticmaalaysa ee diineed waay maaha kaararka badan ee axsaabtii ururada waxaynu ka hadlayno kaararka badan ee diineed ninka isticmaalo wey yma ymani ida laaqaytu ida ymni bcimran bn sudusi yma ymani ida laaqaytu ida ymnin wain laaqaytu macdiyan facadnaani bu haddaan nin reeya baan la kulmo ymni baan ahay bu yaata ymni xadra mawti ah baan ahay jaysaani ah oo halkaa ka soo jeeda iyo mxuu ahay jawfi ah oo axqaafi aan ahay wain laaqaytu macdiyan nin mudari oo agga najdi iyo dhulkaa jira haddaan la kulmana facadnaani ba anugu cadnaan baan ahay bu nabi maxamed baan ku abtir ahayba bimacnaa burdhaglaysi baa iska jira burdhaglaysi baa taa laydhahda soo ma taqaanaan qolyahan majuusta ilaahay keyrkii zanaadiqada ee laba diinoodlayaasha majuusta waxay qabaan laba ilah inu ilahu dulma wa ilahu nuur ama ilahu khayr wa shar ilahu lkhayr wa shar sharka ilaah baa maamulo abuuray dheheen khayrkana ilaah baa maamula iftiinka ilaah baa iskale oo maamulo ilahu nuur baa loo yaqaanaa bay dheheen ilaahu eh, mxua eh, mugdiga iyo dulmadana ilaah baa iska leh saas darteed culamadu waxay leeyihiin baridan la isbaridiya sabax alkhayr sabax annuur taas ah waxay leeyihiin waa taxiya ka soo jeeda min almajuus adaa la iskaga ilaaliyo sabaax alkhayr waa berigii waxaa weeye allaha khayra u keenay sabaaxa nuur allihii nuur ahaa ee asna khayrka keeni jiray wa min alkhayrna alisbaaxu wاsubxu baa ka mida halkaasay baashu u noqonaysaa bay leeyihiin marka masaa alkhayr iyo masaa anuur iyo hawlahaas waa in laga odaadaale waana wax dhici kara yani waa in laga fogaado hawlaha ayda kayfa asbaxtum taagnaada ayib sabaax nuur baa lagu leeyahy sabax nuur maxay tahay sabax nuur almuhim sheekh wuxuu uhi walow kaana hada yakuunu mu'mina haddii macrifiya aqoon ilaahay keliya lagu islaamahayo uma shahida rajulu bilisan carabkiisu uu ka qira ana allaha ani nain kama yaquulu lmajuusu wazanaadiqatu siday sheegaan aw qaala ama uu yidhahdo aaliusaddex ilahay kii saddexeeyo weeye ka qowli nasara siday nasaartu sheegto ilaah wa inuu alab u yaqaanaan iyo ruuxu lqudus iyo alibn sidaa dhaha marka taasaa loo jeedaa wasalla haddana uu u tukado lisaliibi macatabka uu u tukado oo u sujuudo oo wacabada niiraana dabka uu caabudo bacda an yakuuna qalbuhu bacda maa uu qalbigiisu ku dul sugaya cala almacrifati bilah alla uu gartay lakaana waxaa ahaan lahaa yalzamu kii ku laazima qaa'ila hada almaqaala ninka sidan qabe ee macrifada iimaan ka dhiga waxaa ku laazimi lahaa an yajcalahu inuu mushrigaas majuusiga ah zindiiqa muallidka saliibiga ee xaaqidka ah kulli uu ka dhigo mu'minan ruux mu'min ah oo mustakmil aliimaani iimaanka dhammaystirtay mustakmil aliimaani ka iimaani اlmalaa'ikati wاnabiyin weliba nin iimaanka dhammaystirtay oo weliba ku iimaana malaa'igta nebiyiinta maxaa yaele macrifaa laga helay dabkii buu caabudahaya u sujuudahaya oo shidahaya ilaahay buu leeyahay waa saddex buu saddexeeya in allaha aaliu ثalaaثa laqad kafara lana qaaluu in allaha huwa almasiixu bnu maryam in allaha aaliu ثalaaثa yani buu taagan yahay wuxuu leeyahay laba ilaah baa jirto nuurka iyo khayr wa maca dalika yactarif biاllaahi qalban afku laakiin ka galooba waxa hadda uu ruuxu ku jiro waa kufri qawli ah kufri qawli ah oo lisaani ah oo dibnaha iyo carab ka soo baxay iimaankuna muxuu agtaada shay macrifoo qalbiga ku jira maadaama macrifadii aysan jahli isu bedelin xagga qalbigaada afkaada waxa ka dhacaaya iyo adimadaada laa ba'sa bihi siday nimankan qabaan weeye marka la qabto bal ninkaasi mushriga ah ee majuusiga ee zandiiq waa mu'min kaamiliimaani sidaa darteed abuu cubayd isagoon ku dhiiranin murji'at اlfuqahaa inuu takfiiriyo ama uu ku sheego madhabkooda kufri nimankan meeshuu saara fiiri hadda wuxuu idhi fahal yalfidu ma ku hadli buui dimihiisa ma ka soo bixi bihaada waxaynu soo sheegnay axadun yacrif اllah axad ilaahay garanaya aw muminun lahu alla mid rumeeye bikitaabin aw muminun mid ilaahay u rumeeye wey muminun lahu lilaahi bikitaabi kitaab u rumeeye aw rasul ama rasuul u rumeeye ilaahay rusushiisa iyo kutubtiisa axad rumeeye ama alla garanhaya miyaa waxaan ku hadli kara wa haadaa cindanaa kufrun tani waa gaalnimo bood in lay iimaanku waa macrifo kadibna uu ka laazima lawaasimtaa khatarta ah ninkii u horreeya lawaasimtaa sheegay intaan anuu ka warqamo waa abu ubayd bacdaha axmed baa qabtay fii kitaab اiimaan haray faahfaahiyey ayb laakiin baasha ninka bilaabay abu ubayd baa ku dhufta usha whada cindanaa kufru buui lan yablugahu uusan gaadhaynin ibliisu faman duunahu min alkufaari a buui gaalnimadan buui ibliis ataa ma gaadhin iyo kuwa ka dara midnaba ibliis iyo xertiisu maysan gaadhin bu kufriga jahmiye gaadhin waa runtaa ada maogtahay ibliis rabbi baa aqwaytani iyo rabbi khalaqtani afku ka qaran hayaa waa isdhiibahayaa weliba ilaahay buu baryey baryaduna waa maxay he waa min tawxiid اlcibaada baryada ilaahay la baryo waa min tawxiid اlcibaada baryada aqbalideeda iyo waxaad ilaahay ka tuugtay in lagu siiyana waa min tawxiid اrububiya iska ilaaliya wadaaddaa ku fashilma ku fashilmin idinkuna qur-aanka waxaa ku jira wamaa ducaau اlkaafiriina ila fii dalaal suuraة الracdi soo ma ahay wamaa ducaau اlkaafiriina ila fii dalaal kaafirna maxay tihi wamaa ducaau اlkaafir ila fii tabaab yani qur-aanku sidaasuu caddeeye kaafir inaan duca laga aqbalay oy baadi tahay ducaa hunaa wamaa cibaadaة اlkaafiriina weeye wamaa ducaau اlkaafiriin ay cibaadaة اlkaafiriin cibaadaday mushrikiintu la imanayaan iyo gaaladu waa baaطil licadam اliimaani wالtawxiid laakiin baryada ilaahay la baryo kaafir ibliis iyo kuwa lamidka aba kulli ilahay hadday baryaan waa laga yaabaa in laga aqbalo hawshaas la socda لأnna إijaabaة الducاa waxa waa min aaثaari tawxiid الrububiya wاlkhaaliqiya sida ilaahay roobka iyo owlaadda iyo ubadka iyo aqoonta iyo caafimaadka iyo irsaaqadda iyo xoolaha gaal iyo muslimba rabbi uu u siiyo bay ducada aqbalkeeda wixii la codsadayna soo celintiisu iyo aqbalidiisu ay ka mid tahay min baabi اlcaطaa'i wاlmanci wey baab اlcaطaa'i wاlmanci bay gashaa baab اlcaطaa'i wاlmancina wuxuu hoos tagaa tawxiid اlkhaaliqiyati wاlraasiqiyati wاlmulki wاtadbiir weliga ha isku qasin howlaha ayaga ah nabigu wuxuu uhi ducaaءu اlmaظluumi mustajaaba dacwaة اlmaظluumi mustajaaba wain kaana kaafira xadiidka Eh, eh, tafsiirka aan kuu sheegay xadiikan isku kala waafaqahayaan laakiin haddaad tahay wahaabi badhakoolo miskiinoo welibaas u kala bixin waad inku wareeri see looga aqbalay ilahi wuxu wamaa ducaau lkaafirin illaa fii dalaal iyo ducaau lkaafirin mustajaaba wain kaana kaafiran eh, ducaau lmadluum mustajaaba wain kaana fafujuuruhu calaa nafsihi adugu inaad dulmida laguma ogolo gaalba ha ahaadee laakiin inaad dulmida lama ogolo laakiin diinka ilahna kula dagaalantaa lagu ogolya wahada min alcadli wاraxmati lahu wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin abwaabtaasi markaa ku kala baxdo whada cindanaa kufrun lan yablugahu usan gaaraynin buui ibliisun faman duunahu ibliisii kuwa ka liita xagga kufriga oo min alkufaari qad idan halkan wuxuu shaykhulislaam ka fahmay fii kitaabi aliimaan اlkabiir abu cubayd sidaa darteed wuxuu ihi jahmiyatu waxaa takfiiriyey fii masalati اliimaan ku takfiiriyey abu cubayd mxu wakiic wa axmed xambal buu ka soo gooriyey iyo xumaydi iyo jamaac ayb yani waa ka muuqataa daahir wey wadaadka markaad leeda wuxuu qabaa sidaa shayga uu qabid u tiirin laba qaab mid u wey inuu cad yaho sariix yahay inuu daahir yahay laakiin xertu mararka qaarkood waxay rahdeen hadal sariix ah hadal sariixa nisbaة اlأqwaali ilى اlculamaaءi wاla'imati wa ilى اlmadaahibi qad yakuunu min jihati الصaraaxati والnasi wa min jihati الظuhuuri wa min jihati اlاxtimaal haddana mararka qaarkood marka marka la fiiriyo hadalkan abu cubayd waa daahir in lam yakun nasan fii takfiirihim ayib saasuu sheekhu marka ka qaatad moodaa intaa aynu kaga tagnay nimanka warkooda waa war baail oo kufri oo gaalnimo ah ayaguna waa kafarat murtaduun aljahmiya alkhulas ee masaladan qaabkaa u taxliiliya kafaratun fi masala اliimaan wa kafaratun fi masalai اlasmaa wa kafaratun fii ilaahay magacba ma lahay dheh ilahay waa subadlaaway dheh oo subad magac ma laha oo tilmaan ma laha oo iimaanku waa un qalbiga ilahay laga garto kufri oo dhan bay meel dhigteen wamaca daalik waxay rabaa inaad siiso moori iyo timbar aad ku dhufad iyo shaabad inay muslimiin muminiin yihiin haddaad ka agbaxdoo takfiirsana khaariji takfiiri aad tahay waxaan u bogay cibaaro uu leeyahy wadaad haddaba aan geri aanu ku maqal nukafiru man kafarahu اllahu walow karihat اlmurja'atu buuri nukafiru man kafarahu اllah warasuuluh walow karihat almurji'a walaa nukafiru man lam yukafirhu اllah walow karihat اlkhawaarij wاlmuctasila buuri warka war fiican wey ma yahmise ma aha ilaahay rasuulkiisa cidday takfiiriyeen bidaliil waanu takfiirin murjaabaha ka xumaatee ilaahay rasuulkiisa axadkaysan takfiirinna takfiirin mayno khawaarijii muctila ka xumaadeen warkaas walow kariha almushriuun wey baabu dikri maa caabat اlculamaau min jacli اliimaani qowla bilaa camali wmaa nahu canhu min majaalisihim min mujaalasatihim baa ficnaan lahayd ban ama min majaalisihim fadhiyadoodii wey aataartan yarta balandari waa iska dhibirtaa iyadu sheekhu wuxuu sheegahayaa dhaleecayntii iyo cambaarayntii salafku ay cambaareeyeen madhabka murji'ada si guud dikru maa caabat bihi اlculamaau culammadu waxay ku ceebay ku dhaleeceeyeen oo min jacli اliimaani qowlan iimaanka in qowl laga dhiga bilaa camalin murji'at اlfuqaha eedaynteedu ma aha jahmiyu jahmiya salafku waa u takfiir ceebayn maaha dhaleecayn ma waa takfiir taasi waa la geelaysin kuwa ee nimanka la weerari ee la ceebayn waa murji'at اlfuqaha iyo wamaa nuhu waxay ka reebeen ama nahow canhu min majaalisman la fadhigoodii ama fadhiyadooda dadka ay ka reebeen qaala abu cubayd xadaana moxamed kaiir asancaani ضaciif laakiin waxaa mutaabiciyey ciisa bnu yunis can اlawsaaci cinda bn abi shayba lixdan iyo shan iyo waliid ibnu muslim cinda alkhalaal iyo wakiic cinda alkhalaal kun saddex boqol lixdan iyo sagaal afar imaam oo kala mutaabiciya aharku marka xaggiisa waa ka roon yahay can ilawsaaci cbdirxam bni camr can yaxya ibni abi camr asaybaani qaala wuxuu ihi taabicigaasi qaala xudayfatu bnyaman wuxuu ihi innii laa acrif waxaan garanhayaa ahla diinayni laba diinoo dad iska leh laba diinood dad la aan aqaanaa ahlu daalika diinayn labadaa diinood dadka iska fi naari naartay gale laba kooxood oo diin sheegan baan anugu garanhayaa labadaa kooxoodna waa la cadaabi buuri saxaabigu qowmun qolyo wey kooxda koobaad yaquuluuna odhan doonaa aliimaanu qawl iimaanku waa qowl weadh weeye wax lagu hadlo wain zanaa wain saraqa hadduu doona ha zinaysto waxaa xado wa qowmu wey daa'ifada labaad yaquuluuna odhanhaya maa baalu salawaati alkhams shanta salaadood xaggay u socotaa xaggay saaratay xaggay haysataa inamaa huma salaataan waxa waajibka ah waa laba salaadood bay dhihi doonaan qaala fadakara wuxuu sheegay salaat almaqrib aw alcishaa wa salaat alfajri salaada maqrib iyo salaada fajr ama salaada cishaha iyo salaada fajr ayib aharku waa munqaطic sanadkiisu sanadku waa munqaطic lianna yaxya ibn abi camr riwaayatu can الصaxaabati waa mursala waa inaga soo maray fi kitaab اliimaan libni abi shayba yaxya ibn abi camr aلsaybani riwaayatu can الصaxaabati inqiطaac baa ku jira waa mursala sanadku waa daciif laakiin labada kooxoodba waa la helay labada kooxoodna nimanka yidhi alimaanu qawluna waa murja'at اlfuqaha waan haynaa nimanka yidhi salaadaha shanta ah waajib ma aha ee laba salaad unbaa dadka saaran wasabbix bixamdi rabbika qabla uluuci shamsi wa qabla guruubihan baa la yidhi qabla uluuci shamsi oo fajarka ah iyo qabla guruubiha oo casarka ah niman baa sheegay nimanna maqrib iyo fajar nimanna ceshiya iyo fajar howlahaas waxaa soo guuriyay ibnu xasam fi lmilali wanial alfisal fi lmilal wannixal buu ku soo guuriyey wuxuuna yidhi ummadda muslimiinta ah iskumaysan khilaafin lam yakhtalif inaani min almuslimiin calaa ana haaulaai kafaratu murtaduun nimanka qaba salaaduhu waajibka waa un labo qur intaan baa lagu sheegay shantan axaadiistu ay daldalaysa inagaba daaya waa hawlihii dacadiraaga wey hawlihii hawlihii cerraage soo garmaysaan gaalka daarood gaalka daarood warkiisi weeye ilaa muxuu qabaa wuxuu li axaadiian iyo hawlahan iyo iska dhigo bannaanka geeyo oo ninkaa gaalnimadiisa aniga ictisaam waan isku waafaqsan nahay aniga ictisaam waan isku raacnay marka kelimatu ijmaac wey aniga xataa wadaadii absame oo ayagoo sheegay inay gooni u taagan yihiin waa isku waafaqsan nahay labada masjid baa waadhaweyd laga tagfirinaya raagi muxuu eeday garan maayo kuwa kalena ay muslimiin ku yihiin almuhim sunadii iyo kitaabkii axaadiisi o dhan bur bannaanka ha la geeyay yakfii kitaabu rabbina yakfii kitaabu rabbina wa sunati nabiyina almufasirati lahu almubayinati lahu ninkii ku kufriye diidana waa gaal hawshaa hala ogaado waxay rabaan inay madaxdaana dhigaasay noo wadaan wa qaala wuxuu idhi damrat bna rabiica alfalastiini imaami ahli shaam wa bayt اlmaqdis nin iqo imaama weeye calaa madhabi الdahabi wa calaa madhab اlxaafid bn xajarna waa saduuqun yahimu qaliilan yahimu qaliilan yahimu qaliil isma weydi waxba laguma jarxiya hadde iqatun imaam wey sida dahabi gar leh dahabi wuxuu ihi mashhuurun maa fiihi maqmazun min ahiqaati اlma'muuniin kaana caalima nabila lahu halaطaatun min aiqaati اlma'muuniin bu kuu jasmiye lakin lahu alad yaan gaf lahayn nin oqoon gaf lahayn baa jira xaafidku wuxuu hi yahmu qaylan wax yar buu ismoodsiiyaa taa lama waxba lagu cilayo marka ninka xukumkasa si kadib waxaa tiraa yahmu qaliilan raaci laakiin saduuqun waxaad ka soo dejisay daradii aiqaad ka keentay soo riday ayib وqاaل dmرة بن ربيcة الفلسطيني وu i يxadiث asgoo xadika ka tabinaya عan yaحyى بن أبي cمر السaيباني عن حmayd المقرائي عن xudayفة qaarana isna waa ka tabiye dariiq labaad buu kuu sheegahayaa dariiqan labaad xumayd almiqraa'i ma imaamku wuxuu ihi dariiq labaad iga dhegaysa abucubayd haddaan ahay horaan waxaan kuu soo sheegay min ariiq weeyaan muxuu ahaay awsaaci can yaxya hunaana waa min ariiqi damrat bni rabicata can yaxya yaxya ibn camr asaybaani can xudayfa inqiaac baa ku jiray hunaa waxaa wasli baa yimido can xumayd almiqraa'i xumayd almiqraa'i markaan fiiraanoo degdegahay aad uma baadhin haddaan la soo baadho wakhtigaa igu yaraaday anoo meelo firfiirin hayaan ka soo degdegay wakhtigaan la gaadhay marka xumayd almiqraa'i hadduu nin roon noqdo aharku hee wuxuu noqon hayaa muttasilin saxiix can xudayfata bihi wey yani ikmil xadiid intaasay ku hadhay qaarintaana hadalka xudayfa ma aha waa hadalka abi cubayd qaarana xudayfatu qaaran muxuu ihi marka qaarin xadiida xudayfata haada qaarin yani yani miisaan weeye fiiri weeye tadabur buu ku jira xadiidka xudayfa hadlayno qad qarana lirjaa'a irjuhu la xidhiiriya oo ku ladhay bixujati salaa salaaddii nimanka ku khaldamay ku gaaloobay ee laba ka soo reebay iyo irjaagiiba isku xidho wuxuu anu waxaan garanhayaa laba diinood layaal oo labadoo naarta gelaya qolyo shanta salaadood laba salaadood ka soo qada iyo qolyo yidhi iimaanku waa qowl irjaa'u lfuqahaa iyo khawaarijtii salaadihii inkiraybu isku maal dhigay buu xudayfa si fican u fiirsa hadalkiisa dhuga buu ku leeyahay qarana xadiiu xudayfata haadana way dhici kartaa ila wax harakaysan meesha ma jire xadiidka xudayfa wuxuu xidhiidhiyey ama qaarin intuba suuragal wey qad qarana alirjaa arjaaana ii dhigan wasawaaba alirja qad qarana alirjaa'a bixujati salaa wbidalika wasafhum ibn cumar aydan ibn cumarna sidaasoo kale u tilmaamay siduu u tilmaamay xudayfe oo murjaada ooga hadlay buu ibn ooga hadlay qaala abu cubayd ibn cumar warka loo tiiriye waa kaadi xadaana cali bnu haabit aljazari iqat imaam can ibni abi leyla maxamed eh, abdirxaman abi leyla waa nin saduuqa fii nafsihi ila anahu sayxafdi dahabna wuxuu yidhaha mararka qaarkood waxadiiuhu fii wasni اlxasani laa yartaqi ila asixa binasi xuruufihi dahabi can naafic mawla bni cumara can ibni cumara qaala sinfaani laba kooxood laysa lahum uma ahanin fi lislaami diinta islaamka nasiiban ayaan iyo nasiib iyo dheef kuma laha kooxda koobaade almurji'atu weeye wاlqadariyatu murji'ada oo iimaanki acmaasha iimaanka alirjaaءu aلtaأkhiir qaaluu arjihu akhaahu arsil fi lmadaa'ini xaashiriin irjaagu waa dibdhig weeye marka iimaanka waxay ka dhigeen macrifiya qowl camalkii adimaha iyo xubnaha ka dhachayay bay ka saareen dibna u dhigeenoo iimaanka ka saareen almurjia saasaa loo yidhi wاlqadariya ayagu nufaat اlqadariya loo jeeda waa nimankii qadarka diida iyaguna ee yidhi ilaahay subxaanaه wa tacala waxyaabaha dhacahaya maamulku markuu dhaconbu ogaadaaya qabla sheegantu saddexin ma ogo kuwaasna ayaguna waa gaalo hadday cilmiga ilahay inkiraan hadday mashiiada cumuumkeeda iyo kitaabada inkiraanna cafwan mashiiada iyo khalq afcaal cibaad inkiraanna takfiirkooda waa maxalu nisaac qowlaan lisalaf marka sanadku isnaadu xasan waad dhihi kartaa waana daciifin kartaa hawshu waxaa weye maxamed ibna abi leyla bay hawshu ku xidhan tahay xadaana abu cubayd qaala xadaثana cabdالرaحmaan ibn mahdiy can sufyaan الthawri can salam bn kahil qaala اجtamaca waxaa kulmi الضaxaaq ضaxaaq ibnu sharaxiil hamdani wa maysara maysara asaguna waa ibnu yacquub alkuufi wa abalbakhtari saciid bin fayruus dhowr kor binu soo maray saddexdaasuu sheekhu sheegay laakiin aharku masaadirtiisa kale waxaa ku yimid wa bukayra طaa'i wa abu saalix asamaan dakwaan shantaa taabici ayaa kulmay faajmacuu waxay isku raaceen calى ana الشhahaadaةa kamaraati kucu bidcatu inuu yahay wاlirjaaءa وcalى ana اlirjaaءa bidcatun irjaguna bidca yahay wاlbara'aةa bidcatun aarka waxaa la socda masaadirta kale wاlwalaayata bidcatun shahaadada iyo irjaaga shahaadada sheekhu si fiican ba hoosta u fasiro waa saxan yahay laakiin inta kale tafsiirkeeda sheekhu waa ku khaldamay <clears throat> hahaadadu ay mxuu ahaayey irjaaga wuxuu ku fasira murjiada waa koox tiraahda laa yaduru maca aliimaani shayun kamaa laa yanfacu cafwan kamaa laa yanfacu maca alkufri shay hada haa murjia qabta hawshaa ma jirto laa yuujad daaifa min almurjia sidaa qabta ma ay jirto waa qowl muftara oo makduub ah cala almurjia murjia warkaa qabta lama hayo sheekhulislam wuxu waan raadiyo warkaa daa'ifa mucayanoo loo tiiriyo ma hayna buuhi allaahumma waa dhici kartaa buuhi bacdu murji'ada carruurtooda fasaqada ee mooryaanta ah ee qaybo ka mida ah warkaa inay dhahaan faasiqiin warkood laakiin nin murji ah oo culumaa ama jahmiba allah ka dhigo oo warkaa qaba ila ma ogta qolaa dhawarsina iska daayo ilahi waa qafuurraxim bay ku leeyihiin warkood wa lagama soo qaado war khamrada iska daa maxagga allaad iiga timid in allaha kafuuru raxiim shadiid lciqaabna inuu yahay casiidu intiqaamna waa jirtaa iyaduna waa jirtaa maxaad oga tagtay idan waxaa wey kuwaa warkooda in loobaba tirin mooyeene طaa'ifa mucayana oo warkaa qabta ma jirta bu sheekhu hada huwa sawaab irjaagii marka irjaa fuqahaa buu sheekhu ka cari baa laga yaabaa ama uu ka duwi laakiin طaa'ifadaa ma jirto marka irjaagana sidaa logu fasira alirjaa cinda salaf الsaalix wa ikhraaj اlcamali min xaqiiqaة اliimaan acmaasha jawaarixda haddaad iimaanka xaqiiqdiisa ka saarto ood rugni ka dhigi weydo faanta murjicun waliba murjic khabiid abay ku odhanayaan akhri taraajimta abumacaawiyat dariir iyo misca ibnu kidaam iyo camr ibn murata alhamdani iyo mxuu ah dar bn cabdillahi murham taraajimtooda akhri kutub taraajim kaana murjian khabiian irja waa irja fuqaha nimankaa murjia sax weeye ama shahaada waxaa w waa ashahaadatu limucayanin binnaar aw ishahaadatu limucayanin biاljanna inaatan ruux walboo mumina jannu gelaya aad tiraahdo ruux walbo macsiya ku dhacana waa ahlu naar aad tiraahdo haadihi waa ashahaada albadciya mucdili waxaa la yimid iyo khawaarij baa la yimid maslada sheekhu uu ku fasiriya bara'adana ayadna sax maaha albara'atu bidca salafku waxay ku fasireen qolya waxaa jira dhihi jiray albara'atu bidcatun wاlwalaayatu natawalaa abaa bakar wa cumara wanatabara'u mid cuثmaan wa caliy wa mucaawiya odhan jireen saxaabada shanta khulafada ah bay qaybin jireen waxay dhaha abubakr iyo cumar way fiicnaayeen ahlullaahi baa inay awliye ilaah buubtay ahaayeen ahlulkhayr ah natawallaahum laakiin cumaan iyo cali oo asna dagaalo galay iyo mucaawiya oo asaguna boqor noqday nimankaas natabara atabara min bacdi asaxaaba wاlwilaaya libacdihim hada hiy bidca salku ka hadla ayagaana fasiray axmed baa fasiray kama fi sunati abi bakr alkhalaal wa kadalika albara'a wa adooya natabara'u min mucaawiyata نتبرأ من معاaوية وعثمان وعلي ونتولى أbا بكر وعمر هذه هي البدعة شhek وxuu ku fasiray الولاية والبراءة الcاamة buu ku fasiray hoosta taana waa tafsir aan saxnayn raggii wariyey ee yaa la weydiiyey أحmed baa la weydiiyey wiilkiisaa weydiiyey saasuna u fasiray nin kaloo imaamaa la weydiy saas u fasiray ayagaa ka warqaba qadiyadda ilan waqtigiiba joobaashu ay bilaabatay sheekhu muxuu ka rabaa alirjaau bidcatu maxalu shaahidku bayt lqasidku kaas wey irjahu waa bidco aarkuna waa صaxiixu اlisnaad qaala abu cubayd xadana maxamed kaiir can اlawsaaciyi can الzuhriyi qaala zuhri wuxu maxamed shaab الzuhri ma btadacat fi اlislaam ama ma btudicat fi اlislaam islaamka dhexdiisa bidcala lama imanin bidcatun adara ka daran calaa ahliha dadkeeda oga daran min hada اlirjaa aarka masaadirtiisa adaraa ku qoran wahuwa sawaab aniga hadda acaza i qoran sax ma aha acazadaas adara masaadirta saasaa ku timid isnaaduhu ضaciif lanna maxamed kaiir asancaani dacfi baa ku jira waa soo maray zuhri wuxuu bidco muslimiinta dhexdeeda timaadoo ka daran irjaaga ma jiro sidaa darteed selafku badankood waxay qabeen irjaaga iyo khaarijyada khaarijyada dhaanta alkhawaariju khayru min almurji ay qabaan selafku atarkoodu ilaa axmed ibni xambal wa jamaaca ninkii doonaya sheekhu atarta wuu soo koobaya faahfaahin intaa ka dheeraad ah kitaabka la yidhahdo aqwaal الtaabiciin fi اliimaani wa tawxiid اlasmaai wالصifaat saddex mujalad baa lagu daabacay makaatibtana wuu yaallaa kitaabkaa ka akhriya aqwaal الtaabiciin fi اliimaani wa tawxiid اlasmaai wالصifaat aahaartuu sardiyey wuxuu keenay taabiciin boqol ku dhow aahaartoodii oo sixaaxo ah oo ka digay irjaagan irjaa fuqahaa caddeeyeyna inay ka daran yihiin khawaarijta lannu irja wuxuu keenaya in macsiyadii lagu haliilo oo lagu degdego oo fisqigu bato ibraahim anaqi cuuri tarakat ilmurja'atu diina ka hawbin saabiriyin wuxuu yidhi mar kale bidcat lmurji'ati adaru cindii cala alislaami min fitnat alazaariqa azaariqana waa ashaddu qowmin min alkhawaarij khawaarij niminka u dhib badnaa ee muslimiinta kala gaabshay wey nimanku leeyahay murjia ka daran diintii bay ku keenahayaan takfiif iyo tamyiic qadaayaadko dhan bay tahmiishinayaan waaga dambe marka waxay noqonaysaa hawshu wax walba wax naga gaaloobaba ma jiro sidaa darteed soomaalidu qaybo ka mida ah caamadeedu irjaabaa ku jira caamada soomaalida irjaabaa u dhuuntay maxaa yeelay murjia culmo u ahayd murjo ayaa culmo u ahayd ashaacira reerkan soomaaliyeed culmo u ahayd intaysan wahaabiyadu ku qabsanin talada warkaasoo ma haysaan ashaacirood maxaa tahay murji'at اljahmiya weliba nimankii dhihi jiray tawxiidku iimaanku waa macrifo kufriguna waa jahli baa reerka u ahaa marka ma ruux muslimoo tukanayo laa ilaaha ilaa la tagfiirinhayaa oo gaaloobahaya diinka ka baxaya kuleeyihin ma qaadan karaan shaekhulislaam ibnu taymiya haddaanan khaldan mujalladka saddexiyo tobnaad ama koyo tobnaad ee majmuuca wuxuu yidhi ninkii yidhaahda ruux laa ilaaha ila allah leh oo tukanaya lama tagfiirin karo fahuwa kaafiru biitifaaqi اlmuslimiin isagaa gaala buui asagaa gaala buui biitifaaqi اlmuslimiin iska ilaali ruuxaan gaalnimo ku dhicin adoo hanugu tagfiirinin oo ha aafoobin laakiin ruux hadduu gaalnimo ku dhaco waxaa weeye masaladaasi waa sidii loo baahnaa warka asaga ah xugum xaq oo meeshiisi la dhibay weeye hawshaasi marka faahfaahinta qadiyadaasi kitaabka ka muraajaceeya isaga iila fiican hadday aad kor u kacdaan oo sunna lkhalaal iyo sunnat axmed akhridaanna waa fiicanta laakiin ninka wuxuu ku darsaday taxqiiq lilaaaar asaanideeda xukumkeeda waa fiicanya kitaabkaas قال أبو عبد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم الدمشقي قال حول دخل فلان هبل باصوغلي قد سماه إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم بن عليا وهو مقعابي ولكن تركت اسمه أنا مقعيسى أنا كتبه اسكت دايب أنا قوية أفقبات أما قرين أما أسطريت على جندب بن عبد الله البجلي بأسوغلي دخل فلان على جندب بن عبد الله البجلي فسأله حويدي عن آية من القرآن آيات قرآن كويديي آيات قرآن كا أيو ويدي فقال وحول جندب uxariju calayka waxaan kugu dhaarinhayaa buui in kunta musliman haddaad muslim tahay lamaa qumtan idaga istaagta buui allaan kugu dhaarisha hadda muslim dhaaf buui istaag waxba ha weydiin kac leanna waa mubtadic wuu fiijinhayaa saxaabigu aayadadana ma aqana istaag buui dhaaf uxariju calayka in kunta musliman lamaa qumta aw qaala wuxuu ihi aw qaala wuxuu ihi an tujaalisanii uxariju calayka in kunta musliman an tujaalisanii waxaan dembi kugu xukumay ama aan kugu dhaarin ama aan kugu taiimin hadaad muslim inaad ila fadhiisan hale fadhiis dhaafo aw qaala naxw hada alqowl ama qowlkan wax la mid ah ayuu wariyey isnaaduhu mucdalun sanadku waa mucdal lianna walid bn muslim saxaabiga jund bn cabdillahi albajali iyo isaga baynahuma mafaaws masaafa udhaaysa masaafo dheer baa udhaxaysa qaal abu cubayd u xadna ismacil ibrahim bn culayta can ayuub qaala lii saciid bnu jubayr alasadi wuxuu igu yihi hayra saa'ilihi anoonan weydiinin saciid bnu jubayr baa igu yihi haddaan ayuub ahay anoonan weydiinin walaa daakiran lahu shay anon waxba u sheegin yo wuxuu yidhi buu ihi laa tujaalis fulaanin hebel ha la fadhiisan waa dar ibn cabdilahi almurhabi dar ibn cabdlaahi almurhabi wa riwaayadka masaadirta xadiika aarkaa sheegay oo murji ahaa irja fuqaha wa samaahu ayada wuuna magacaabay buuhi ismaaciil ee ana gaabiyo weeye haddaan ahay abu cubayd fa qaala wuxuu yidhi innahu kaana yara hada ra'yo ra'yigan buu qabo oo irjaa fuqaha buu qabee ka fogo waa mubtadca la fadhiisanin isnaaduhu saxiix wاlxadiiu xadiitay aaaarta ku في mujaanabaة اأhwا ay fi mujaanabaة اlbidc ahwa jamcu hawan waana bidcade kaiiru way badan tahay axaadiista ku timid bidcada in laga fogaado way badan tahay walaakina hase yeeshe inamaa qasadna anagu waxaanu doonnay fii kitaabina lihaulaai khaas inagu waxaan u qasadnay buu yidhi inaan yar weeraro waxna ka tilmaanno murjaat اlfuqahaa laakiin ahlubidca qadariyo muctazilo khawaarij kulligood si guud in looga dogo salafku waa ku badan tahay aahaartooda laakiin anugu waxaan doortay nimankan masalatu liman aan isku hayno inaan geeska yargeliyo وعlى mil hada اqwl qowlkan aan soo sheego oo kale n alimaanu qawla wacmal wاctiqaad iyo in murjiaة الfuqaha la cambaareeyo iyo kaana sufyaan الthawri واlأwsaaci وmalik bn anas yay ku dhisnaayeen oy qabeen oy aaminsanaayeen waman bacdahum min arbaabi اlcilmi ragga cilmiga u saaxiibka ah iyo ahli suna sunada ahlkeed ahaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen masaabix اlarض jamcu misbaax dhulka faynuusihiisa dhulka cilmigu waa nuure cilmigu waa nuur wadaadu waxay yidhaahdeen sheekhnibadays ba aad qaacida u sharcee wuxuu yidhahda ummadda muslimiinta hagaagi maysid muhiim jiddan wey nin walba inuu meel ku qora waa jeclahay ummadda muslimiinta hagaagi maysa buuhi ilaa bisalaaxi culamaa'iha wuxuu ihi culammaduna hagaagi mayso ilaa biislaaxi tacliimiha hadihi alqaacida dahabiya wuxuu ihi muslimiintu ma hagaagahayaan mana toosahayaan ilaa hogaamadooda diineed oy culammadu hagaagtoy toosto culmaduna toosi maysu hagaagi maysa buu ihi ilaa manhajka tacliimka waxbarasho laga saxo haddaad manhaj ashcaro dejisata aad barato hadhow maxaad qaangaari ood mataga ood walici oo daaci irjaa iyo tamashcur iyo tajuhum baad daacaysaa haddii aad manhaj inhinzaami ah oo munbaix ah oo sakaraada oo neeftu dhaafayso lagu asagu in baad ku weynaan ma tahay ma aha haddii manhaj salafi ah oo sunni ah oo saxan lagugu tarbiyeeyana ummadda hadhowada hogaankii imaamka u noqon doonto way kuu baxsan fasaadkeenna wuxuusha ka socda waa maxay waa min fasaadi اlumaraa'i wاlculamaa culamada waxaa laga galay min fasaadi اlmanaahiji wa manahiji tacliim laabudda min islaaxi الtacliimi wa manahiji الtacliim uma islaaxi اlculamaa uma islaaxu اlmujtamac wاlumma sidaasay baashu isku daba taagan tahay marka saasuu sheekhu le kaanuu masaabix alardi wa a'imat alcilmi fii dahrihim a'immadii cilmigiina ahayn xilliga iyagu noolaayeen dahriga ay zamanihim min ahli min ahli اlciraaq oo reer ciraaq ah iyo wاlxijaaz wاshaam intuba haddee xijaazna maalik baa fadhiya ciraaq waa hawri baa fadhiya shaamna awsaaci baa fadhiya wagayriha maxay ahayn culimmadaas raazina kuwa ceebeeya cambaareeya dhaleeceeya yay ahaayeen calaa ahli اbidaci kulaha ahlbidac oo dhan bay raaziin caaimiin bay weeye oo mucayiriin zaariin cafwan zaariin sax zaariin anaa khalday zaariina calى ahli اbidaci kuliha wayarawna waxay u arki jireen aliimaana qawla wa camalan iimaanku inuu qowl yahay shahaado camal la yahay adaa biاllahi towfiiq